بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله وxadaثna qtayba bnu saciid qiyaamu leylkii iyo ducadiisii baan kusoo jiray waxadaanaa qutayba bnu saciid qutayba bnu saciid ibnu jamiil ibnu dariif albaqlaani can maliki ibnu anasin can cabdillaahi ibni abi bakrin can abiihi abi bakr ana cabdallaahi ibna qays ibnu makhrama أخبره عن زيد بن khالد الجuهني رضي الله عنه أنه قاaل زayd بن khالد wuxuu yihi لأrمqna u fiirsadee oo u fiirsadee لأrمqna waan u fiirsanoo u dhabageli صلاaةa رasuuل اللaه rasuulka ilaahay salaadiisa salى الlaه عليه وسلم الlayلة caaوة ibnu cabbaas baan soo maray oo habeen idin u soo hoyday guriga nabiga calayhi salaam suu salaada nabiga u barto salaatuleylka waa salaatuleyl waa sunno faradkii maxaad u malaynaysaa waajibaadkii iyo faraaishii sida loo tukadee nabigeena ugu tukaday calayhi salaatu wasalaam oo intuu si ficila oo muuqata iyo si qowlaba uu ummadda u baray yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii sidaan u tukanaya u tukada sunnadii markaasi intay farad ka soo baxeen oy faradkii ay barteen nabiga salaadiisii salaatuleylkiisii haddana kayfiyada iyo kamka iyo muxtawiyaadka waxay ka kooban tahay hadday noqoto inta ay tahay ragcadaha iyo kayfiyada loo tukani iyo waxa lagu akrinaayo ragcadaha iyo kadib waxa la akrinaayo iyo diyaargarowga ka horeeya intaba way soo xumbaareen faradia allaahu canhum jamiica allaha ka raadli noqda saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahay la armuqanna salaata rasuuli illaah salaada nabiga calayh salaam baan u fiirsanayaa alleyla caawa markaasuu nabigu kacay salaatuleylkiisa waa ogyihiin nabigeenu kici sala allahu alayh waaalih wasalam fasallaa ragcatayni khafiifatayn laba ragcadoodoo fudfudud buu nabigu ku bilowday oo uu tukaday marka tafsiilka laga hadlayo salaatuleylka nabigu waa sidaa kow iyo toban haddaad tiraadiyo hadda saddex iyo toban tiraadaba waxa uu ka bilaabaya waxay ahaayeen laba ragcadoodoo khafiifatayna fudfudud oo qiradana la soo yargaabiyey rukuucdiiyo sujuuddana la gaabiyey yuu ku bilaaban jiray nabiga sala allahu alayh waali wasalam xikmadana waxaa weeyaan in marka hore lala imaado shay fudud inta nashaadka iyo muxuu ahaa quwada ay soo noqonayso hurda laga kacay xaaladda cajiska marka hore in jidhkii la dhaqaajiyo oo jidhkii uu maaragtay la qabsi sameeyo oo laba ragcadoo fudud marka hore lagu bilowdo waa nabigeena calayhi salaatu wasalaam hadyigiisii waxay kaloo culimmada ka fahmeen xadiidka nabiga calayh salaam ee soo socdo oo ah shaydaanku inuu markaa madaxa uu ka gunti doono qofka saddex shayna lagu furi doono guntimaha waxaa ka mid a ah markuu tukado in labada ragcadood marka uu soo fududeeyo litanxalla alcuqdatu athaalia bisurca si ay dhaqso ogu furanto dirba ayna markaa tukataba waa furmiye fa sallaa rakcatayni khafiifatayn laba ragcadood fudfudud buu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku tukaday uma sallaa ragcatayni laba ragcadood buu haddana tukaday dawiilatayni dhaadheer dawiilatayni dhaadheer dawiilatayni dhaadheer dawiilatayni fii qiraa'atihimaa dawiilatayni fii rukuucihimaa dawiilatayni fii sujuudihimaa waa la yidhi laba ragcadood waa dhaadheer xagga qirada iyo rukuucda iyo sujuudda ayuu haddana tukaday nabiga calayh isalaatu wasalaam waana is adkeynayaan haddii la dhahana dhib ma laha taawilatayni dawiilatayn lakiin atasiisu wlaa min atakiid atasiisu wlaa min atakiid in dawiilataynta hore iyo middan dambe kala macno laga dhigo oo midoo dabadheerarka meel la aadiyo ayaa ka haboon in iska yidhaahdo dhaadheer dhaadheer dhaadheer oo isadkeeyaad uma sallaa ragcatayn laba ragcadood buu tukaday nabiga calayh salaam wahumaa labada ragcadoodna duuna latayni labadii way ka hooseeyaan oo way ka gaaban yihiin qablahumaa ka horraysa marka waxaa imaanaysaa in hoos loo soo socdooo lasoo gaabiyo oo haddaad labada hore dheeraysay labada ku xigta waa inay ka gaaban yihiin ood soo hoobato ayaa la rabaa ileen labadaadaa dheer ayaa naftii iyo xooggeedii iyo nashaadkeedii wax badanoo ka mida la tegay marka mar mar labaad ha cadaadinin soo gaabi sidaasaa salaadda loo tukadaa marka labada horeba ee gaabana xigmadaasaa loogu talagalo furfurashay ahaayeen kadib markii laisgalay oo salaadulaylkii si toosa laisu galay laba dhaadhir buu ku bilowday min hunaa badaa waxaa bilowday marka in lasoo soo gaabiyo inyar haddana loo soo gaabiyo waa salaadahan faradkeen tukana saasoo kaleo hadduu imaamku ragcadda hore dheereeyo ragcadda labaad waa inay ka gaaban tahay takaalna waa inay kasii gaaban tahay sidaas usii soconaysaa uma kadib salaa wuxuu tukaday nabigu ragcatayni laba ragcadood wahumaa labadan kalena duuna latayni labadii way ka hooseeyaan oo ay ka gaaban yihiin qablahumaa ka horreeyey meeqaan haynaa marka laba gaaban iyo laba dhaadheer waa afar iyo laba ku xigta waa lix laba kaloo kusii xigta waa sideed uma salaa ragcatayn laba ragcadood buu tukaday wahumaa labadaas dambana duuna latayni qablahumaa toban wey uma salaa wuxuu tukaday ragcatayn laba ragcadood wahumaa iyaguna duuna latayni kuwii ka sii hooseeya qablahumaa oo laba kastaba kuwii ka horreeyey way ka hooseeyaanoo ka yaryihin way ka gaaban yihin uma utara markaasuu hal ragcad ku witriyey fadalika ragcadahaas marka laisku daro alaaa casharata ragca saddex iyo toban ragcadood wey wa xadiidu zayd ibnu khaalid aljuhani wuxuu waafaqay xadiid cabdullahi bnu cabaas radia allahu canhuma aan soo maray labada ragcadoodoo khafiifka marka daro saddex marna kow iyo toban ba xadiid caaisha marna waa saddexiyo toban labadaba waa isma bannaantaas la yidhahdaa fiican qaarna waxaa weeyaan waxay isku dayaan inay kusoo fadhiisiyaan kow iyo tobana labada hore ay cishaha ragcadihiisi weeye iyo qaarkood salaada subax weeye labadii ka horraysay xadiid caaisha ooma soo marray iyadoo ku saraaxootay waxadaanii xajaaj ibnu shaacir qaala xadaanii moxamed bnu jacfar almadaini abu jacfarin qaala xadaanaa warqaa can moxamed ibn munkadir can jaabir bn cabdillaahi ibn camr bn xaraam radi allahu canhuma qaal wuxuu yidhi saxaabigaas ibnu saxaabiga ah isagana waa saxaabi aabbihiisna cabdullaahi bnu camar bnu xaraam saxaabigii jaliilkaa wey qaswatu uxud buu ku shahiiday nabigana calayhi salaam waa kii yidhi ilaahay wuxuu la hadlay aabbaha kifaaxan si toosa ah oo la hadlay radia allaahu canhu wa ardaa saxaabi khasraji ah ayuu ahaa ansaari khasraji ah qaala wuxuu yidhi kuntu maca rasuuli illaah rasuulka maciisaan ahaa calayhi salaam fii safarin safar faintahaynaa waxaan imaanay ilaa mashracatin hiro mashracada waa waddada ku gaadhsiinaysa meesha biyaha laga cabo ama ceelaa haata ha ahaato oo dow iyo hilo iyo muxuuaha webiga ama webiga ahaato hirada webiga lagu tilmaanta badan ceelasha meeshaa waddada ku gaadhsiinba waxaa la dhahaa mashraca oo waxay ku gaadhsiinaysaa oo ku salaysaa shuruucuka ila inaad biyihii aad aad maaragtay ku hoyato ama u tagto ama aad aroorkii webiyihii aad gaadho masharacadu sidaa weeyaan gaar ahaan waddadu markay ciriiri tahay oo markii biyihii lagu soo dhowaado ay ciriiri noqoto oo qof walbaba mar uu maro qof walbaba mar uu maro ayaama hashal ay mar hal ay marto lasdaba socdo ayaa masharcadu fii ariiqin madiiq waddo ciriiri ah faqaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam alaa tushricu yaa jaabir jaabirow miyaadan arooraynin oodoo meeshan adinigaa marayno biyahan aada gaarayno qultu balaa waan gaaraya nabi allow qaala fanazla rasuulu اllah nabiga calayh salaam baa degay wa ashractu nabiga calayh salaam ayaa degay biyihii baa la tegay waa laga cabay kadibna nabiga calayh salaatu wasalaam rarkii ayuu dhintay safar baa lagu jiraa halkii buu yar degay rasuulku wa ashractu aniguna waan arooray qaala isagiiyo hashiisii iyo wixii baa biyihii ayaa ku maarata tegey qaala uma dahaba lixaajatihi nabigu waa soo xaaja gutay oo xaajadiisu aaday wawadactu lahu wuduu'an weysadii baa nabiga u dhigay oo u dejiyey sala allahu calayh waalih wasalam buu le jaabir wadactu lahu wuduu'a weysadii ayaan u diyaariyey markii hashii u cabtay oo isagii u cabay oo biyihii laga soo laabtay la soo xaaja gutay weysaduu ku weysaysanayay nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala fa ja'a waa nabigu fatawada'a biyihii weysadaahayn u dhigay ku weysaystay uma qaama markaasuu nabigu calayhi salaam kacay fasallaa waa tukaday fii hoobin waaxidin hal mara ah khaalafa uu isdhaafiyey bayna tarafayhi labadiisa fiidood hal go'ah ama mara ah ayuu nabigu huwaday markaasuu labada darafna saa isku garamariyo luquntiisa ayuu saa ugu xidhay faqumtu qumtu khalfahu buuley jaabir anna waan istaagay nabiga gadaashiisaan istaagoo ku xidhay fa akhada biuduni nagtu i qabtayo fa jacalanii can yamiinih midigtiisa ayuu i yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam dhagtuu qabtay waa ishaaro weeyaan soo soco weeyaan markaa dhankaa midigta ayaa la keenay cabdulaahi bnu cabbaasna waa soo maray bidix buu ka istaagay nabiga midig buu u soo wareejiyey salaadda gudaheeda in wax lagu sixi karo oo safka lagu hagaajin karo oo qofka kaa dambeeya aad dhihi karto ila soo siman laba qof haddaad tihiin oo gadaal uu keligii istaago lama ogolo waa inuu kula soo simo laa salaata limunfaridin khalfa saf baa soo aroortay sunanka dhanka midigtaa waa inaad imaamkii la istaagto ood la simato ayaa la rabaa haddii bidixaad joogtana bidixoo ka soo leexano midig baad imaanaysaa labadiba nabiga waa hagaajiyey calayhi salaatu wasalaam bidix lama ogolo waa ka toosiyey gadaal inaad istaagto keligaana lama ogolo waa ka toosiyey nabiga sala allahu aleh wasalam marka waa limaslaxati salaad dhaqdhaqaaqaas salaadda danteeda weeyaanoo salaadda baa lagu hagaajinayaa wax dheer oo fara badanna ma aha qaala xadaanaa yaxyaa waxaa xadiidka laga qaadanayaa kow in hal maraa ah ay ku tukan karaan raggu haweenku dhammaan waa cawro tirkooda waa inay asturaan raggu see hal go ah oo xuduntii iyo inta udhexaysa lowyaha hadday asturan tahay way iskaga tukan karaan waxaase fiican inay luquntooda ama garabkooda wuxun ay gaadhsiiyaan marada oo haddii maradu ogan tahay sidaasoo kale luqunta lagu xidho waxaa soo arooray qofku yuunan tukanin keligii asagoo dhawarkiisa uu qaawan yahay walow xarig ba allah ka dhigee waxa saaro xadiidkii bukhaariga ku sugnaa marka da maradu ay kuu gaadhayso weeyaan hadday maradu ay tahayna ayaduna waad iska guntanaysaa waxba dhib ma laha oo xadiidkan hadda jaabir waa mukhtasar isagoo dheerbu insha allah kitaabka noogu imaan doonaaye markuu ku xidhay nabiga calayh salaam gu'iisii jaabir uu luqunta ku xidhan maagay waa kii soo qaansoolay oo saa u qalloocsamay nabigaa arka oo markaasu wuxuu yidhi intuu u ishaaray fur oo guntuu yidhi nabiga sala allah alay slam haddii luqunta ayna gaaraynin ku xidha aad soo foorrarsani istaaggii lagaa rabay aad ka soo qallocsanayso ama kuu suuroobaynin waa bannaan tahay halbo inaad markaa inaad ka guntato way ku bannaan tahay waxaa kaloo laga fahmaya xadiidka sunnada in laisku xidhan karo oo jamaaco lagu tukan karo inaan qof keligii uunan imaamka daba istaagi karin oo midig ay tahay meesha maamuunku leeyahay in imaamka ka istaago waa laga qaadanaya iyaduuna wax laga qaadan karo wey imaamka oo keligii salaadda marka hore galay oo niyatulimaama aan la imaanin in lagu xidhan karo inay sharti ahayn imaamka marka hore inuu ogaado inuu imaam yahay oo niyatulimaam uu sii niyoodo waxba shardi inan ayadana waa laga qaadan waa laga fahmayaa ayb in safarta iyo qofka isagoo musaafira uu sunnooyinka tukan karo haddii dhahno salaada sunnayaheed xadaana yaxya bnu yaxya abubakr bn abi shayba jamiican can hushaym qaala abubakr xadaana hushaym ibnu bashiir qaala xadaana abu xurata can ilxasan can sacad bni hishaamin can caaisha radi allahu canha qaalat kaana rasuulu llah rasuulka calayh salaam wuxuu idaa qaama min alleyl habeenkii markuu kaco liyusaliya inuu salaad tukado iftataxa salaatah salaadiisa wuxuu ku furfuran jiray biragcatayn laba ragcadood oo khafiifatayn fudfudud oo marka u horraysana inaad isku taagto salaad dheer kaba ma fiicna xogow jirka yareer buu usoo noqonayaa awooddiisii nashaadkiisii cajiiska ooga baxaya marka marka hore laba ragcadood fudud baad ku bilaaban hawl kasta oo la qabanayana waa sidaa inaad marka hore si tartiiba u bilowdo ayaa la rabaa tartiib u qabato tartiib u qabato ayaa fiican waad garanaysaa dadkii bootindhisa jiray dadkii bootindhisa jiray marka la bootindhisanaayo maxaa laga bilaabaa geenaha yaryarkae nagaarkii iyo kuwa yararkae riigga gaabani waxbaa laga boodboodi kadib baa deen lasbaacini waxadaana abubakr bin abi shayba qaal xadaana abu usama xamaad can hishaam can muxamed ibnu siriin can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sala allah aleh wasalama qaala idaa qaama axadukum axadkii markuu kaco min alleyli habeenka falyftataxa furfurto salaatahu salaadiisa yaftatixa furfurto salaatah biragcatayn laba ragcadoodoo khafiifatayni fududood sunna qowliya ficliya sunnada waa sunno ku sugnaatay ficilkii nabiga calayhi salaam iftataxa salaatahu biragcatayn waa ficil iyo qowlkiisa oo falyaftatix ha ku labadooda marka waxay tusaysaa ahmiyada la siiyey ee ta'kiidka ay adag tahay qaala xadaanaa qutayba bnu saciidin an maalik anas abi cabdillaah can abi zubayr maxamed bni muslim can daawuus bnu kaysaan can ibni cabaasin radia allahu canhuma xabru lumma wa turjumaanu lqur'aan radia allahu canhu wa ardaa markuu dhintay maxamed ibnu xanafiya wuxuu yidhi maata rabbaaniyu hadihi lumma maata rabbaaniyu hadihi lumma ummaddan rabbaanigeedii baa dhintay buu yidhi ibnu cabaas maalintuu dhintay walaakin kunuu rabbaaniyiin bima kuntum tucallimuuna alkitaaba bima kuntum tadrusuun ibn cabaas radi allahu canhu wuxuu ku fasiray aladiina yucallimuuna annaasa siqaara alcilmi qabla kibaarihi ana rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalama qaal nabiga calayhi salaam kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray idaa qaama ila salaa salaadda markuu u kaco min jawfi leyli habeenka gudihiisa dhexdiisa wuxuu dhihi jiray allahuma allow laka alxamdu xamdi adigu maa iskale waxay ka dhigan tahay dhammaantiis xamdi adaa iskale laka takhsiis bay keenaysaa ilaahay lagu khasisaayo xamdiga ammaanta iyo fanaha muncam muncimka nicmada fanaha badan iskale keligii waa allah isaga keligii baana xamdi iyo ammaan iskale bisifaati alkamaal in ilaahay lagu ammaano ahanaa aljamiil ilahay lagu ammaano subxaana wa tacala ammaan sif uu mutaystay wey allahuma laka alxamdu keligaa unbaa iskale alxamdu xamdi iyo mahad anta adigu allow nuuru samaawaat cebarka nuurkoodii baa tahay walardi dholalka nuurkoodii baa tahay munawiru samaawaati waalardina waa lagu fasira samaawaadka iyo ardaha allaha nuuriyey allaha intuu abuuray nuuriyadoo iftiimiyey ee waa tahay nuurkoodii baa tahayoo adiga ayaaba nuur ah nuuru samaawaati walard walaka adiga alxamdu unbaa ku sugnaaday keliga allow anta adigu qayaamu samaawaat qayaam iyo qayuum iyo qayim intuba waa jirta waa soo aroortay waana isku macno qayaamu samaawaat cirarka allaha u qumaa tahay maamulkooda intuu abuuray haddana tadbiirka iyo maamulka u qumaa tahay oo artay cirkaasi siduu alla u abuuray nidaamkiisa wax iskhilaafay ma jirto wax dildilaacay ma laha wax soo daadan ma jirto ilaahay baa maamulaaya subxaana wa tacaala intii la abuuray in laiskagaba tegine rabbaa subxaana wa tacaala abuurkii kadib haddana maamulaya khalaqa wa qaama subxaana wa tacaala bitadbiiriha wa shuuuniha tadbiiri shuuuniha muu istaagay qayaamu samaawaati walard iyo dhulalka ardooyinkana adiga abuuray oo u qumay maamulkooda oo iska leh walaka alxamdu xamdi adiga keligaa un baale intuu soo celcelinayo fiiri mahadinta iyo ilaahay xamdigiisa fiiri nin saxaabaa wuxuu yidhi rasuul allow ilaahay baan ku xamdiyey shicir baan kaa qaado ilahay ku xamdiyey amaa ina rabbaka yuxibu madxam rabbigaa xamdiga waa jecel yahay iyo muxuua xamdiga waa jecel yahay walaka alxamdu keligaa unbaa xamdi iyo mahad iskale anta adigu rabu samaawaati cirarka rabbigood baa tahay rabbi waa maaliga khaaliqa mudabbirka ah adaa khalqay oo iskale oo haddana maamulaya waalardi dhulalkana adiga rabbigood baa tahay waman fiihinna dhaxdooda wixii u dhexeeyana idigaa iskalehoo rabbi u ah anta alxaqu allow xaq baa tahay allah xaqah oo mawjuuda oo faabida oo sugan ayaa tahay subxaanaka anta alxaqu wa wacduka yabo haadana alxaqu xaq weeyaan adiga boohday awliyadaada iyo saalixiinta inaad janno gelin ka raadi noqonayso wa qowluka qowlkaadu alxaqu xaq weeyaan hadalkaada iyo qowlkoodana waa xaq maada qaala rabbukum qaalu lxaq xaq buu ilaahay ku hadlaa waliqaa'uka adiga la kulankaadana xaqun xaq weeyaan ilahay waa lala kulmaya yowma alqiyaama maalinta qiyaama lala kulmiyo dadkii hore iyo kuwii dambe intaba rabbi bay hor istaagayaan yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin dadkao dhan waxay is hortuurayaan rabbulcaalamiin markaasaa qof walbaba la abaalmarin oo laisxisaabi oo jazihiisii in khayran fa khayr wain sharan fa shar khayr iyo shar wuxuu u soo qof walbana waxa uu adduunka ku sameeyey unbaa hadda uu la ee ilahay waxba ma dulminaya subxaan liqahaada ilaahu waa xaq wey in la rumeeyo liqaha allah iyo la kulankiisa iyo bacdiga iyo nushuurka iyo soosaaridu iimaankii bay ka mid tahay waljannatu jannaduna xaqun xaq weey oo haddayba jirtaa oo abuuran tahay sidaasay ahlu sunnau qabaan bikhilaafi madhabi muctasila muctasiladaa khilaafsan xaq weeye jannadu waa sugan tahay waana haabit wayna jirtaa nabigeena calayh salaatu wasalaam waaba la tusay leylat alisraa walmicraaj ayaa la geeyey nabiga sala allah aleh wasalam ruyana waa lagu tusay israna waa lagu tusay micraajkii wannaaru naartuna xaqun iyaduna waa sugan tahay oo iyaduna waa kii nabiga la tusay calayhi salaam adduunka isagoo jooga leylat maalintii kusuufka qorax madoobaadkii naar iyo jannada labada waa la tusay ma arkin buu yidhi wax ka foolxun oo indho qabtaan oo la arko wax ka foolxun oo naar ka foolxun ma arkin buu yidhi nabiga sala allah aleh wasalam jahannamo wey ina cadaabaha kaana qaraama ayuu ilaahay ilaahay subxana wata cibaad raxmaan baa lagu ammaanoo layidhi waa kuwa dhahaya rabbana asrif canna cadaaba jahannam ina cadaabaha kaana qaraama ilaahw naga badbaadi cadaab jahannam wanaaru xaqun naartu xaq haabid oo sugan weeyaan wasaacatu saacadda qiyaamo iyo xilliga saacadda loo gooyey in duunka la afuufo xaqun xaq weeyaan ilahay umbaana garanaya laa yujaliyaha liwaqtiha ilaa hu ilahay umbaa garan subxaana malagii wuxuu saarraa laakiin mar horeba buunku afkaas afka geliyey afkuu geliyeyoo waa diyaarsan yahay asagu ma garanaayo marka amar la siiyo unbu ku dhawaaqi allahuma laka adiga keliga uman aslamtu ku hogaansamay adaan ku hogaansa istaslamtu ilayk adaan kuu hogaansanahay daahiran wa baatina camalkaygaasoo dhanba alla dartii baan u samaynaya wey allahuma laka aslamtu adaan ku hogaansamay wa bika adigoo umaan aamantu ku rumeeyey oo wax allaale wixii wacdi iyo waciid iyo xaq iyo awaamir iyo nawaahi iyo rusul iyo risaale ah eed nooga sheekaysa dhammaan waa rumaysana bika aamantu adoon baan ku rumeeyey wa calayka korkaada un tawakaltu tala saartay yacni alja'tu adiga un baan magan galayaa oon tala saaranayaa oon ictimaadayaa xaggaada un umuurtao dhan ka imaanay wa ilayka xaggaada umbaan anabtu u noqonayaa u toobadkeeni ilayka anabtu wa bika adiga diintaada iyo shareecadaada difaaceeda iyo kitaabka iyo sunnada yaan khaasamtu ku doodi lilmukhaalifiin kuwa mukhaalifka ee khilaafsan shareecada iyo diinta gaalo iyo munaafiqiin iyo mubtadace iyo diintaada un baan kula doodi wey bika bikitaabika adiga darada iyo diintaada un baan ku doodaya wa ilayka ilaa sharcika adiga iyo sharcigaada iyo diintaadan xaakamtu hadday khusuumo iyo dood timaado shareecadaadun baan sharci ka dhigan oon ku xuguntami ee daaquud aadi mahayo daaquud iyo dhaqan shareecada khilaafsan iyo waxaan diini ahayn iyo qawaaniin wadci oo dad ay samaysteen aadamo samaysteen weliba dadaan diin iyo shareeco midna aan xeerinayn ay samaysteen xukun iyo xaakim ka dhigan maayo ee xaggeed ka dhiganaysaa ilaa rabbi ila allah ilaa kitaab illah kitaabka ilah sunnadiisa wa ilayka xaakamtu xagga adoo ku xuguntami iyo shareecada iyo diintaada taasaa lays amray in lagu xuguntabo wixii ka soo harayna baail wey baail wey waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu afa xukma aljaahiliyata yabquun xukmu jaahiliya ayaa la yidhaahdaa wixii ka soo haray uma bannaana in xugun iyo xaakim laga dhigto oo loo laabto oo markay doo timaada la aado fa in tanaasactum fii shay farudduuhu ila allah wrasuul ilahiy rasuulka loo noqonaya faqfir lii ilahu ii dhaaf fiiri tawasulka fiiri aadaabta fiiri muqadimada qiimaha badan markii ilaahay lagu xamdiyey oo asmaadiisa lagu tawasulay oo la ammaanay subxaana markaasaa ilaahay la baryaaya inaad u marka horeba ilah waxay si iska tiraahdo aadaab saxa oo fiican maaha aadaab saxa oo fiican maaha waa inaad la timaado marka hore isbihinbihin iyo ilaahay xuquuqdiisa iyo xaqiisa ood qirto iyo ilaahay cadamadiisa iyo weynayntiisa ood muujiso iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ood u muujiso inaad tahay addoonmo hogaansan oo rumaysan oo shareecadiisa iyo diintiisa ka dambeeya marka intaasoo dhan waa tawasul wey tawasul baa la yidhaahda marka fakfir lii ilaahu ii dhaaf wixii dembi maa qadamtu wixii dembi oon hormarsaday wa akhartu wixii dembi ahoo gadaal aan kala imaaday ilan ku waxaa jira soddon sano ka hor la sameeyo dembi ah ku shalay la sameeyana waa jiraa waqfirnii maa qadamtu wixii aan hormarsaday hore wa akhartu wixii aan dimarsaday haddaba qoyan wa sarartu wixii aan siraystay oo wax igu og uusan jirin aduguna dab tahay wa aclantu wixii aan muujista oo laygu ogyahay anta ilaahii macbuudkayga xaqayn keligii caabudoo tahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo ma jirto ilaa anta adiga mooyee keligaa baan ku caabudaynaay laa ilaaha ilaa anta waxaa lagu khatimay kelimat likhlaas kelimat tawxiid ayaa xaggan laga dhigay xaggana ducada waxaa laga dhigay tamjiid iyo taxmiid iyo tasbiix iyo tacdiimu rabbi subxaanahu weynayntiisi ayaa lagu bilaabay xaggana waa lagu khatimay tawxiidkii inta u dhexaysae ducada ee baryootanka ah ilahay waa aqbalaya subxaanahu wa tacaala qaala xadaana camru naaqid wabnu numayr maxamed bin cabdillaahi wabn abi cumara qaaluu waxay dhaheen xadaana sufyaan xaa waxadaana muxamed bnu raafic naysaabuuri qaal xadaana cabdurazaq bn hamaam qaal ahbaranaa ibnu jurayjin cabdilmalik kilaahuma can sulaymaan alaxwal can daawuus ibnu kaysaan can ibni cabaasin radi allahu canhuma can nabiyi sala allah aleh wasalam ama xadiidu ibnu jurayj ibnu jurayj cabdilmalik bin cabdilcasiis weeye faitafaqa lafduhu lafdigiisa wuxuu waafaqay maca xadiii maalikin maalik ibnu anas xadiidkiisii ayuu waafaqay lam yakhtalifaa ismayna khilaafin ila fii xarfayn laba jumlo ama laba eray bay isku khilaafeenun waa kuu labada eray qaala ibnu jurayj isagu wuxuu yidhi makaana qayaam riwaayatu maalik anta qayaamu samaawaati walardi bee laakiin ibnu jurayj muxuu yidhi qayimu waa isku mid qaala wuxuu yidhi wamaa asrartu waxaan siraystay ayuu wamaa asrartu wixii aan siraystay meesha riwaayada maalig uu yidhi wa asrartu maa qadamtu waahartu waasrartu wamaa asrartu uu yidhi ama wamaadaas marka mawsuulo weeyaan un wamaa ayu ladii asrartu aan siraystay wa xadiidu ibnu cuyaynata fa fiihi bacdu ziyaada asaguna ziyaado ayuu leeyahay ibnu cuyaynana wuxuu mutaabacinayaa ibnu jurayj wuxuu la warin maalig wey isku sheekh wey raggan fa fiihi bacdu ziyaada qaar ziyaadaha asagana yuu wataa wayuhaalifu maalikan wuxuu ku khilaafay ibnu junayj fiiha xarfun xarfo jubal iyo kelimaad laakiin macnuhu hal meel buu wada tegayaa waxa waa diqada imaamu muslim raximah llahu tacaala iyo cinaayada iyo ihtimaamka uu siinaayo riwaayaadka iyo ikhtilaafaadkooda ayay tusaysaa xifdiga imaamu muslim raximah llahu tacaala iyo waracnimadiisa laakiin intaba waxaa weya waa iswada macno oo ahlulxadiid jamhuurtooda waxay qabaan riwaayat alxadiii bilmacnaa in xadiidka macno lagu wariyo nabiga hal lafdi inuu ku hadlay laakiin mid walbaba saxaab arwaadda iskakilaabayso macnihii waa iskaga mid laakiin alfaadii ayay ku kala duwan yihiin mu'adahana waa hal lanna abdiladiila lafdigii siduu ahaa lagu wada keeno ah, culaysbaa imaan lahaa culays baa imaan lahaa qofka asagoo macnihii mia boqolkiiba boqol asagoo macnihii fahansan yaa laga yaabaa inuu ereygii iyo lafdigii siduu ahaa u garan waayo u dhihi waayo laakiin lafdi muraadif ah oo la macnaah oo la ah iyuu adeegsan karaa wayna bannaan tahay shuruud bay u shardiyaan culamaau alxadiid inuu qofka garanaayo maa yuqilu lmacna waxa macnaha haddii uu lafdigan lafdi kale ku bedelo isbedelka ka imaan kara xagga macnaha waa inuu garanayo laga yaabo inuu isleeya waa sunuud laakiin ay kala qiimo badan yihiin ama kala xeelo dheerad yihiin waa inuu garanaayo waxadaanaa shaybaan bnu faruuqa qaala xadaanaa mahdiyun huwa bn maymuun qaala xadaanaa cimraan alqasiir can qays bni sacdin can daawuus can ibni cabaasin radi allahu canhuma can nabiyi sala اllah alيه waslm bihada alxadiid walafdu qariibu min alfaadihim kuwaaa soo sheegnay alfaadoodii ayuu lafdigana u dhow yahay qaala xadaana muxamed bn muana wamaxmed bn xaatim wcabd bn xumayd abu macmir raqashi qaalu waxay da xadaana cumar ibn abi ons qaala xadaana cikrimatu bn camaar qaala xadaana yaxya bn abi kaiir alyamani xadaana abu salamata bn cabdiraxmaan ibn cawf qaala sa'altu caaishata uma almu'miniina radi allah canhu waxaan su'aalay biayi shayin sheegay buu kaana ahaan jiray nabiyullaahi nabiga ilaahi sala allah aleh wasalam yaftatixu kii ku furfurta salaatahu salaadiisa idaa goortii qaama uu kaco min alleyli habeenka markuu habeenkii u istaaga salaatuleylka nabiga muxuu ku furfuran jiray ducooyinka laga hadlaya ducooyinka laga hadlay qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa ducaa liftitaax baa layihahda idaa qaama min alleyl habeenkii markuu nabiga kaco iftataxa salaata salaadiisa wuxuu ku furfuran jiray ducadan marka in la maqli jiray oo ula jahli jiray in la maqlo qofka agtiisa uu maqlo ayuu kor u qaali jiray rasuulka calaih salaam si dadka u bartaan allahuma raba jibriila jibriil rabbigiisow malikul jibriil malaga la yidhaahdo oo malaa'igta ugu fadli badan oo rususha iyo ambiyada iyo allah u dhaxeeya oo loo soo dhiibo lagu aaminay ruuxul amiin weeyaanoo waxaa lagu aaminay waxyiga allah iyo kalaamka alle siday tahay tahaybu u keeni oo rususha ugu keeni jiray malikul jibriil calayhi salaam muhimmaad iyo shaqooyin kalena waa lahaa xilliga dagaalka iyo jihaadku ciidankiisu soo qaadan jiray wuu ka qayb qaadan jiray allahuma raba jibriila jibriil rabbigiisu wuxuu saaraya marka in wii ruuda noolayn lahaa ruuxda wixii noolayn lahaa oo waxyi iyo diin ah ayuu xilsaaran yahay wa miikaa'iila malaga mikaaiil la yidhahda rabbigii lahaayow isaguna wuxuu xilsaaran yahay waxa jismiga ay ku noolaado iyo jidhka oo roobka iyo umuurahaas uu xilsaaran yahay roobkana waa nolosha iyo xayaatada weeyaanoo wajcalna min almaai kula shayn xay wa israafiila wa rabbi israafiil israafiil malaga la yidhaahdo asaguna jirhkii iyo ruuxdii kala tegay ee jirhkiina qubuurta looga tegay ku baba'ay ruuxdiina meesha ilaahay ugu talagalay ama ciliyiin ama sijiin la kala geeyey buunka markuu ku dhufto naf walbaba orodka ay ordayso jirhkeedii bay tegaysaa way gelaysaa markii lasoo hagaajiyo oo jirhkii dib loo soo celiyo kadib marka asaguna ruuxdaasi ayuu xisaabay saddexa malagba waxay iska shabbahaan xayaatada ruuxda faad iyo nafta iyo nolosha faaira asamaawaati ya faatira asamaawaat cirarka allihii abuuray wixii wuxuu oga dayday oo ka horreeyey aysan jirin allihii samaawaadka abuuray waalardi dhulalka allihii abuurayo caalima alghaybi yaa caalima alghayb waxa annaga naga maqanaynan arkaynin allaha ogey ka warhayo washahaada waxa annaga noo muuqda allaha yaqaano ogow anta adigu allow taxkumu waxaad kala xukumaysaa oo kala xukuntaa bayna cibaadika addoommahaada fii ma kaanuu fiihi yakhtalifuun waxay isku khilaafsan yihiin addoommahaada adigaa kala xukumi adaa kala xukmo oo kala saari oo midka xaqa iyo midka baailkaa meel u kala bixi doona ayaa jira haadaani khasmaan ikhtasamuu fii rabbihimti wey dood baa imaan doonta waa laisqabsani qolo walba qolada kale markaasaa la kala xukumi waa la kala saari adduunkana meelkii lagu kala bixi lahaa buu ilahay soo dejiyey qur-aankiibuu soo dejiyey lagu kala bixi lahaa anta taxkumu bayna cibaadika fii ma kaanuu fiihi yakhtalifuun waxay isku khilaafaan adaa kala xukuma ihdinii igu hanuuni lima ikhturifa fiihi wixii laisku khilaafay oo min alxaqi xaq wixii xaqa oo laisku khilaafay oo dadka qaara xaq ka istaageen dadka garab male xaqa ha igu darin ilaa xaqa ku waafaqay igu dar biidnika adigoo idankaada idnaka adigu tahdii waad hanuunisaa man tashaau qofkaad doonto ilaa siraatin wadaad ku hanuunisaa mustaqiimin toosane siraatin mustaqiim waa siraatin ladiina ancamta calayhim siraadadii waddadii ilaahay uu dadka u nicmeeyey waddadoodii wey nabiyaashii min anabiyiin wasidiiqiin washuhadaa wasaalixiin kuwa ayaga wadadoodiiba waxaa la dhahaa siraad mustaqiim waa diintii oo la qaato oo la raaco wey xadaana maxamed bin abubakr almuqadami qaal xadaana yuusuf almaajishuun qaala xadaanii abi can cabdiraxmaan alacraj can cubaydillaahi bin abi raaficin can caliy bin abi aalibin radi allahu canh can rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam anuu nabigu kaana wuxuu aha idaa qaama ila salaa salaada markuu u kaco nabigu qaala wuxuu dhihi jiray istiftaax weytanna dacawulistiftaax baa dhahaa wajahtu wajhii wajahtu waxaan u wajahay u jeediyey wajhiya aniga wejigayga liladii macbuudkii iyo allihii fadara samaawaat cirarkii waalarda dhoolka abuuray xaniifan xaalaan ahay wajahtu wejhi wejhigaasi wuxuu ku dhacayaa alwajhu lbadani waalwajhu lqasdi wejhii aniga wejigayga badanka ah iyo jirkayga xag allaan u jiheeyey oon u tukanayaa oon u jeediyey wajhada qasadka niyadaada iyo qasadkaada ujeedadaadana waxay ku wajahan tahay oo ku socotaa xag alle wajahtu wajhiya liladii allihii baan u jiheeyey fadara asamaawaat walard abuur xaniifan xaalaan ahay mid xaqa ku toosnaanaya xaniifan maa'ilan can ilbaail washirk shirki iyo baatil o dhan intaan ka leexdo ayaan xaniif ahay xag alle iyo xagga diinta iyo tawxiidka ayaan ku toosanahay nabiyullaahi ibraahim baa xaniif la dhahaa wixii ku abtirsado madhabtiisa iyo milladiisana waxaa la dhahaa alxaniifa la dhahaa alxanafiya waa ka dhihi jir nabi bucudtu ila alxaniifiya bucudtu ila alxaniifiyati samxa saasuu dhihi jira nabiga sala allah alay slam waxaa layla soo saaray ila alxaniifiya alsamxa xaniifiya fi اtawxiidi waاlictiqaadi samxatun fi اlaxkaami waa diinta shareecada islaamka waa diin xaniif oo toosan xagga tawxiidka caqiidada saxaday ka hadlaysaa samxi weeye xagga axkaamta oo wax qofku uu la imaan karo umuu ilahay nagu kalifay saa wey xaniifan wamaa ana anigu miihi min almushrikiin kuwa mushrikiinta ahe gaalada ka mid miihi wamaa ana min almushrikiin waxay xoojinaysaa wajahtu iladii fadla samawda xaniifan xaniifan taasay xoojin hawaan toosnahay diinta ku toosnahay tawxiidka wamaa ana min almushrikiina waa taakiidu ina salaatii aniga salaadayda iyo wa cibaadadayda guud ahaan iyo gowraca wa maxyaaya wa dhimashadayda lilaahi way u sugnaatee rabbilcaalamiin caalamiinta rabbigoodaha salaada iyo nusuku waa cibaado marka waa tafwiid sharci baa la yidhaahdaa salaadaada iyo cibaadadooda waxaa u tafwiidin u bandhigi ku toosan tahay oo lagaa raba inaad waafajiso ilahay wuxuu raalli ka yahay subxaana wa tacaala noloshaada iyo geeridana qofka noloshiisa geeridiisuna de waxaa weye gacanta ilahay bay ku jirtaa lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay bay u sugnaatay nolosha oo qadarka tafwiid qadari ah qadarka umay ku soconayaan noloshu iyo dhimashadu qadarka ilahay bay ku soconayaan lilahi rabbi alcaalamiin laa shariika lahu wax shariig iyo wadaaga ilahay uma sugnaanin lalama wadaaga ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisa lalama wadaaga cibaadadiisa lalama wadaaga rubuubiyadiisa iyo maamulka koonka wabidalika sidaa unbaana umurtu lay amray oo ilaahay baa amray subxaanahu wa tacaala ah, ilaahay baa amray facbud illaaha mukhlisan lahu diin ilaahay caabud baa la yidhi diinta iyo cibaadaday u khaalis yeelayo wabidalika umirtu tanaan ku taagnahay wa ana aniguna min almuslimiin waan ka mid ah riwaayadale wa ana walu muslimiin baa ka fiican wa ana walu muslimiin nabiga calayh salaatu wasalaam ummaddiisa isaga ugu horreey wax islaam markii ummadahoo dhan laisku darana awal muslimiin buu soo galayaayo xagga sifaatka iyo iimaanka iyo cibaadada muxuu ahaa rumaynta iyo yaqiinta iyo darajada markii la dhahana lamarwan buu nabiga galay sala allaha melige ee koonko dhan iskale baa tahay laa ilaaha macbuud la caabudo ma jirto cibaado iska leh ilaa anta adiga mooyaane ku xaq lagu caabudo ma jiro anta rabbii rabbigay baa tahay i abuuraya imaamulaya waana aniguna cabduka addoonkaadii baan ahay dalamtu waxaan dulmiyey nafsii naftaydii waactaraftu waana aqoonsaday oona qirtay bidembii dembigaygi waan qirtay ictiraafka bilkhada fadiila qofka hadduu khadaa uu ictiraafiyo dembigiisa waa arrin wanaagsan alictiraafu min aliktiraaf baa la yidhaahdaa dalamtu nafsii naftaydii baan dulmiyey oo nafta ayadaa waa ammaana qofka inuu ka leexdo wixii la amray wixii la amray inuu ka tago waxaan la amrina uu ku dhaco wax laga reebana uu ku dhaco taasaa dulmi ah awaamirtii wixii lagu amray oo qofka uu ka tago iyo wixii laga reeba uu ku dhaco taasaa dulmi ah dalamtu nafsii naftaydii baan dulmiyey waictaraftu bidembii dembigaygana waa ictiraafo waan qirtay faqfir lii ilaah way dhaaf dunuubii dunuubtayda jamiican dhammaanba ilah way dembidhaaf dhammaan saqaairteeda iyo kabaa'irteeda nabiga calayh salaam musharic wey ummaddiisa u jideynaya dembigiisa hore iyo kii dambaba waa la dhaafay innahu laa yakfiru dunuuba dunuubta ma dhaafo ilaa anta adiga mooyeen aduunbaa dembiga dhaafa axad kaloo dhaafa ma jirto walidaalika ilahay wuxuu leeyahy xadiid alqudsi markuu addoonka intuu dembi galo uu yidhaahdo allahuma kfir lii wuxuu leeyahay ilaahay addoonkayga wuxuu ogaaday inuusan jirin rabbi u dhaafoon aniga ka ahayn waa u dhaafay buu leey innahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta adiga mooyeen axad kaloo dhaafay ma jirto dambigayana waa ictiraafa waan qirtay waa sunadii aadam calayhi salaam abuuna aadam iyo ummuna xaawa abuuna aadam wa ummuna xaawa markay khada ay ku dhaceen oo geedii loo diiday inay isticmaal cunaan ay cuneen maxay yidhahdeen rabbanaa dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunanna min alkhaasiriin marka waxaa weeyaan ictiraaf ilkhada iyo in ilaahay keligii inuu yahay waxaad dambiga dhaafooda qoonsatood xaggaas laakiin markii dambi aad gashaa xumaan gasha haddaad meel kale isku sidaysa ka war qabri baad wax moodo oo aaday oaad baa tiri obadow maaragtay bal hadhow ii shafeeco gacantii qabo waxaasoo dhan waxaa weeyaan waa dalaal waa baadinimo oo jidka xaqaa laga leexdo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa inuuna deeqaa oo nagu fillaanaa wuu nagu filan yahay alaysa allaahu bikaafin cabda ilahay miyuuna addoonkiisa ku filleen isagaa awooddiisa subxaanahu wa tacala waxbay ka sarraysaa cadaab iyo janno labadaba asaga haya dur iyo nafci labadaba asagaa haya keligiibaa ku jannaynoo ku naari kara awood u leh isagaa ku nooleeyoo ku diraaya marka ilaahay keligii la aqoonsanoo lagu xidhnaan innahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta kalima waa tawxiid iyo caqiida wey inaad ogaato meeshaa arrintu kaa jirto wahdini ilaahu hanuuni liaxsani alakhlaaq akhlaaqda wanaagsan ilaah ugu hanuuni ugu toosi ee nabigeena calayh salaam uu ku sifaysana axsanu naasi khuluqa dadka ugu akhlaaq wanaagsan buu ahaa rasuulka calayh salaam waxaa soo marray xadiidu caaisha kaana khuluquhu alqur'aan akhlaaqdiisa nabiga calayhi salaam waxay ahayd aanka kariimka ayay ahayd laa yahdii ma hanuuniya liixsanihaa akhlaaqda wanaagsan ilaa anta adiga mooyeen qof kale oo ku hanuunin karo qof akhlaaq wanaagsan adiga kaheen male ilah way hagaaji akhlaaqda qaarna waa muqtasab qaarna waa mafruur qofna ilahay baa u wanaajin qora waxaa weeyaan dee iktisaab iyo allabari iyo ishagaajini waxaas ayuu ku hagaagi kartaa wasrif canii ilaahu uga leexi sayi'ahaa akhlaaqda mideeda xunna ilahu naga leexi laa yasiru ma leexiyo ma dugo canii xaggayga sayiaha akhlaaqda xun ilaa anta adiga mooyeen akhlaaqdaa xun beentii baa ka mida namiimadii iskudirki baa ka mida iyadiibaa ka mida iftirii baa ka mida tuugannimadii baa ka mida dhiciyo boobkii baa ka mida zinadiiyo faaxishadii baa ka mida way fara badan tahay waxaa xumaan iyo akhlaaqahu xun oo aad bay fara badan tahay ilaahay naga leexi wey labayka ku ajiibay allah wasacdayka sacaado iyo liibaanna xaggaadaan ku helay adaan kugu helay iyo shareecadaada iyo diintaada qaadashadeeda waalkhayru kulluhu khayr dhammaantii fii yadayka gacmahaaday ku jiraan khayroo idin washaru sharkuna laysa ilayka kuma ahan loo nisban maayo ilaahay oo la dhihi maaha iyo sharta allihii sharta lahaayo la dhihi maayo yaa rabu shar iyo yaa rab la dhihi maayo sidaan loo dhihi karin loo dhihaynin rabbulqirada waalkhanaaziir isagaa abuuray wax xaggiisa kasoo fulloo dhacayana ma laha laakiin isaga xikmi u keenay subxaana wa tacaala waxa qofkan isagaa ah markuu ku dhaco sharta ku ah ilahay xikmuu ka leeyahay isaga xikmuu ka leeyahay washaru laysa ilayk ana bika adigaan kaa ahaaday ana anigu bika adaan kaa ahaaday iijaadan wa imdaada iijaadan wa imdaada iijaad iyo ahaysiinta iyo abuurka xaggaadaan ka ahaado adaana abuuray imdaadka iyo muxuu ahay musaacadada iyo kaalmaynta iyo gargaarkuna xaggaadaan ka helay oo adaa maaragtay noo gargaara oo waxaad bixisay unbaan ku noollahay cirya dhulbaalaa iskale dabaysha asagaa iskale noloshayga waxaad ugu noolay dhanba xaggiisa ka soo fuleen ana bika wa ilayka xaggaada umaan ahaanoo umuurta ilaahay u noqonaysa dhammaantoodo dhan ayaan qayb ka ahay wailayhi yurjicu lamru kullu umuurtoo dhan ilahay baa loo celinaya u noqonaysa kuwaas aadna ka mid ah wailayka xaggaada umaan u laabanaynaa xaggaadaan u noqonaynaa tabaaragta ilaahayo waad kor ahaatay ay takaaara khayruka khayrkaada iyo isimka asmaadaada iyo magacyadaada khayrkooda ayaa badnaaday asmaada ilahay iyo magaca ilaahay ayaa barakaysan tabaarakta ilaahayow waad barako badnaatay oo magacaadaa barako badan subxaana walidaalika barakada magaciis magaca ilaahay barakadiisa fiiri neefkii la gowracay bismi illaahi haddii lagu gowraco xalaal buu noqon waa barakaysan yahay waa caafimaadsan yahay waa wanaagsan yahay haddii bismi illaahi la dhihi waayana oo magaca ilahi laga tagana bakti buu noqona waa la jidaya waakaa barakada magaca ilaahi subxaana wa tacaala wa tacaalayta adigaa kor ahaaday ilaahayow tacaalayta daatan wa daatadaada ilaah way sarraysaa oo way ka sarraysaa wixii makhluuqoo idilba sifadaadana samciga ilaah iyo maqalkiisa wa ka sarreeya maqalyaha kale samcigiisa basarkiisa waa sidoo kale aclaa min albasar wa ka sarreeya aragga kale sifaadkiisa sifaatka kale o dhan way ka sarreeyaan astaqfiruka ilaahu adigaan ku dembidhaaf weydiisanaya wa ilayka adaana kuu noqonaya kuu toobadkeenaya saasuu dhihi jiray waa duca qiimo badan oo aad u wanaagsan oo ka soo baxday mishkaatu nubuwa waxyiwi wa idaa rakaca markuu rukuuco qaala wuxuu dhihi jiray nabigu intaa salaad buu ku jira rukuucdii waatan qaala wuxuu dhihi jiray allahuma laka rakactu ilaahu adiga keligaa maan kuu rukuucay rukuucdu waa tacdiim iyo weyneen aduu baa iska leh wabika adigoodu baan aamantu ku rumeeyey walaka keligaa baan aslamtu u hoggaansamay khashaca waxaa khushuucay oo dulloobay oo ishuduuciyey oo taballul iyo khushuuc la yimid laka adiga isku kaa khushuuciyey samcii maqalkayga wabasariga araggayga intaba adiga kuu hoganayaanoo isku kaa khushuucinayaan oy kaa cabsanayaanoo ku baryayaan wa muqii aniga dhuuxayga iyo wa cadluu laftayga iyo wa casabii intaba waa kuwana adiga kuu khushuucayaan haddaad tukanaysa wadaarta xubnahoo dhanba way holgalayaan xubin kastaba shaqadaasay gelaysaa khushuucdaa iyo cabsidaa iyo tawaaduca iyo isdhiimidaasi isbihiimbihiintaasay qayb kaga jiraan waidaa rafaca markuu ka kor noqdo rukuucda qaala wuxuu dhihi jiray rukuucda markuu ka kaco allahuma rabbana laka alxamd samica allahu liman xamda buu dhihi kadib wuxuu dhihi allahuma rabbanaa rabbigaanow laka alxamdu xamdi adigunbaa iskale mil asamaawaat cirarka muggood mahadsan tahay wa alardi gobalka muggood mahadsan tahay wamina maa shita mima maa shay muggii baynahumaa u dhaxeeya waminu maa shita intaad doonto oo min shayin shay bacdu inta aan sheega kadib muggoodna waad mahadsantahay ilaahayo waa xamdi bariiqa weyo xeel dheer wey wax laga tagayba iska yar waidaa sajada markuu sujuuda qaala wuxuu dhihi jiray allahuma laka sajadtu adiga adiga keligaa baan kuu sujuuday wa bika adiga keligaa baan aamantu ku rumeeyey walaka adiga unbaan aslamtu kuu hogaansamay sajada waxaa sujuuday wejhii wejhigeygii baan sujuuday oo meesha lugaha aan ku haynay iyo qadamkaaniyo gomadahaanigi yaa xubinta ugu sharaf badneed baan dhignay acaalidaanadibaa asaafil noqotay xubinna annagii sarreeye ee korreeye taagnaa ayaa hadda hoos maray wixii hooseeyena kor bay u kaceen sujuudi wey sajada wajhi wejigay wuxuu u sujuuday liladii macbuudkii iyo allihii khalaqahu wejigan abuuray ilaa allihii abuuray inuu sujuudayo qof kale lama ogolo in loo sujuudo oo wejiga dhulka loo dhigo allihii abuuray wejiga sharaf kastaba ha lahaado allihii abuuray baa ka sharaf badan oo amarkiisa la qaadani oo loo sujuudi khalaqah wasawara wuu suureeye suurada wanaagsan u sameeyey washaqa jeexay samcahu maqalkiisi iyo wabasara aragiisii ka jeexay oo wejigaasa waxaa laga jeexay samcigii oo dhagihiia iyo basarkii oo indhihii iyo araggii ah aludunaani min ara'si zuhri ayaa sidaa ku tagay wuxuu leey aludunaani min alwajhi buu asaga qabaa aludunaani min alwajhi iyo aludunaani min alra'si baa laisku hayaa dhaguhu ma madaxay raacsan yihiin mise waxay raacsan yihiin dhaguhu wejigay raacsan yihiin marka la weysaysanaayo xagee la raacini qaar marka waxay dhaheen min ara'si kuwana waxay dhaheen wejigaa la raacini kuwa waxay dhaheen wii fiiddhagaha inta fiidda kore waxaa raacsana madaxa inta hoosana wejiga kuwa waxay dhaheen intan baatinkaana wejiga intan daahirkaana madaxa wahaakada khilaafu lculamaa waay laakiin qoladaa wadataa wejiga dhaguhu wejigay ka tirsan yihiin xadiidkana dariishanaya ilahay muxuu yii nabig alay slam wejigan wuxuu u sujuuday ladii khalaqa wasawaala washaqa samca wabasara baa lihi wejigaasay u noqonaysaa ileen damiirku tabaaraka allah ilaahay baa kor ahaaday oo ko maaragtay khayr badnaaday tabaaraka tabaaraka allah ilaahay baa asmaadiisa iyo daatadiisaba ay khayr badan tahay axsanu khaaliqiin inta wax qadartee wax suuraysa inta kii ugu wanaagsanaa ee ugu suurayn wanaagsanaa uma yakuunu wuxuu ahaa min aakhiri maa yaquul nabiga wuxuu ku hadla waxaa ugu dambaysay bee tashahudi ataxiyaadkii iyo watasliim salaamo naqsigii iyo taxiyaadka dhexdooda haddana ducadeedii wuxuu dhihi jiray allahuma kfir lii allow ii dhaaf maa qadamtu wixii aan hormarsadoo dembia wamaa akhartu wixii aan dimarsado gadaal kala imid wamaa asartu wixii aan siraystay wamaa aclantu wixii aan muujiyey wamaa asraftu wixii aan ku xadgudboon xaddii loogu talagalay aan dhaafay wamaa anta aclamu wixii aad taqaana bihi minii xaggayga ad i og anta almuqadimu baa tahay allah hormariya qofkuu rabo allah hormariya oo dad buu nabiyaal ka dhigay iyo rusul dad buu saalixiin iyo awliye ka dhigay buu shuhada ka dhigay anta almuqadim wa anta adigu almu'akhiru allaha dimmariyaa tahay qofkuu doono qofna shaqi baaba loo qarayaa dhurdarsado ayaan daran laa ilaaha macbuud xaqa ma jiro ilaa anta adiga mooyeen waxadaanaahu zuhayr bnu xarb qaala xadaana cabdiraxmaan bn madiixa waxadaana isxaaq bn ibraahim ahbarana abu nadar qaala waxay hi xadaana cabdilcaziiz bn cabdillahi bn abi salama can camihi majushuun bn abi salamata can alacraj cabdiraxmaan bihada isnaad wa qaal kaana rasuulu lahi sal اlahu alيه wasalam muxuu aha ida staftaxa salaa salaadda markuu furfurto kabara allah akbar buu horta ku bilaabi jiray salaada uma qaala wuxuu dhihi jiray wajahtu wajhii wa qaala wa ana wal lmuslimiin awal lmuslimiin taasuu dhihi jiray taasaa afdalah xagga macnaha iyo xagga naskaba qur-aankii bay waafaqsan tahay wa qaala wuxuu yihi waidaa rafaca ra'sa markuu madaxiisa kor u qaado min arukuuci rukuucda qaala wuxuu dhihi jiray samica allahu liman xamida rabbanaa rabbigaana walaka adiga unbuu kuu sugnaaday alxamdu mahad dhammaanteed waqaal wasawarahu faaxsana suwarah waqaal waida slma qaala allahuma kfir lii ma qadamtu ila aakhiri اxadiiثi walam yaqul bayna الtashahudi watasliim mutaabaca wey ninka aan dhihin iyo ninka loo waafaqayo intaba dib ugu noqo in badan baan ishaaray baabu istixbaabi tadwiili اqira'a qirada in la dheereeyo sunno wey fii salaatuleyli salaatuleylki oo salaatuleylki iyo salaadahan kale isku ma aha aad qirada in loo dheereeyo ayaa hadyigii nabiga aha calayhi salaatu wasalaam gaar ahaan haddaad keligaa tukanayso ama xataa haddaad dad tujinayso oo ay ka duwan tahay salaada faradkeeda ee muxaad lagu xanaantay dheereenteeda maxaa yeelay salaada sunnada ah waxaaba kuu bannaan inaad fadhiga iskaga tukataa kuu bannaan fadhiga inaad ku tukataa kuu bannaan marka dheereenteeda waxba dhibaataa male xadaana abubakr bin abi shayba qaal xadaana cabdullahi bnu numayr wa mucaawiyata xaa waxadaana zuhayr bn xarb waisxaaq bn ibraahim jamiican can jariir kulluhum can ilacmash xaa xadaana ibn numayr walafdu lah qaala xadaana abi xadaana axmed sulaymaan can saciid ibni cubayda can ilmustawrid ibn laxnafin can silata ibni zufarin can xudayfata ibn yamaan saxaabiyun ibnu saxaabiy wey asaga aabbihi yamaan laba saxaabi weeye radia allahu canhuma aabbihiina wuxuu shahiiday maalintii uxud gacanta muslimiintuuna ku baxay isagoo saxaabi oo jaliila kamabuu u dhintay shahiid wey qaala wuxuu yidhi sallaytu maca anabiy jidkaas jihaadkaa qofka ku jira alla wuxuu ku dhintoo soo gaaro dhanba shahaadada shahiid weeyaa laleeyahay waxaa soo marray xadiidkii gabadhay ahayd umuxaraam binti milxaan ayadoo oo baqasheeda intay fuulaysa ka dhacday luqunta jabtay shahiid bay noqotay nabigaa sii sheegay calayhi salaatu wasalaam anti min alawaliin qaala sallaytu maca anabiy nabiga calayh salaam baan la tukaday buu ilaha xudayfa daata leyla habeen habeenada ka mida marmar bay u dusayaan saxaabada nabigoo masaajidka ka tukanatay helaan ay ku xidhanayaan faftataxa albaqarata suurat lbaqara ayuu nabigu furfurtay bilaabay bacda alfaatixa baa loo jeeda faatixadii luu akhriyey baqaruu bilaabay faqultu waxaan is iri buu yidhi xadiiu nafsi baa la yidhaahdaa salaadda waxba ma yeelo ma buriyo qofka hadduu naftiisa u sheekeeyo oo hadal uu afka uuna ka dhihin laakiin uu cindiga ka dhaho iyo qalbiga waxba salaada ma burayso faqultu baqara hadda waa la yaqaano waa suura deere waxaan idhi baqara la bilowye shaal leh yarkacu wuxuu ku rukuuci doonaa cinda almia ah. boqol aayadood markii la marayo ayuu ku rukuuci doonaa asaga laftigiisa ugu dheereeye fiir inagu waa naga siis fiican yahay inaga laba toban mu gaarsiin doona ma rubaxa hore umaas dhihi laheen boqol ayadood basaa gaarsiisay yarkacu cindalmia boqol ayadood markuu marayo rukuuci doona waan isiribigin uma madaa nabigu boqolkii ayadood waa gudbay waa dhaafay faqultu waxaanu yusallii wuxuu ku tukan doonaa biha fii rakcatin yusallii waa tukan doonaayo bihaa suurat albaqara fii rakcatin ay fii salaatin salaada salaada labada ragcadood hadduu tukanayo dhoroo isku daray yaa ragca la dhahaa waa min baabi tasmiyati اlbacdi wa iraadat اlkulli weeyaanoo yusallii biha fii ragcatin ayuu ku tukan doonaa saasaad ku xumbaari si wax ishkaal una kuu gelin xadiidka ishkaal waxooga weeyaan waxaa ku jirta macnihiisa iyo qumuud laakiin sida ay culammada imaam nawowi iyo keyrba ay ku fasireen baan hadda maraynaa faqultu yusallii boqolkii aayadood waa dhaafae yusallii wuxuu ku tukan doonaa bihaa faad suuradan oo wada socota fii ragcatin ee fi salaati oo labada racadood u kala goyn doonaa labada ragcadood yuu u kala goyn doonaa fa madaa waa socday madaa waa maxay suuraddii oo sii hoobanaysa u arkay suuraddii oo sii hoobanaysa oo weli ragcadda horeba lagu jiro marka ragcad labaad baa lagu tukan doonaa baqara meesha way ka baxday fa madaa waa socday nabiga baqara waa hoobatay faqultu waxaan haddana iri buu yidhi yarkacu waa rukuuci doonaa bihaa suurat lbaqara markuu dhammeeyo iyuu ragcaddii hore hadda ragcaddii hore ku tugsanaya tii hore markoo laba ragcadood baa shaan lagu tukan mislahaa hadda wuxuuse yidhi yarkacu bihaa maya eh ragcad buu ku rukuuci doonaa baqara markuu dhammeeyo tii horaa dhammaan doonta yuu ku rukuuci doonaa waa socday suuraddii baqara dhammaatay kuma rukuucinaya uma ftataxa nisa suurat nisa ayuu bilaabay nisa iyo aali cimraan aali cimraan baa horaysa tartiibka waxba shardi inuuna ahayn markaa salaadaha tukanayso labada suuradood si u tartiibsan inaa u tukato waxba shardi aynan ahayn ayay culimmada ka qaateen oo suuratu nisaa buu akhriyey kadib waa alicimraan dib ugu noqday dib ugu noqday marka tartiibka asaga ah, ama tawqiifiga ah, mise waamay waa masale ay ka hadlaan culimmadu tartiibu suwar tartiibu alaayaat walaxruf walkalimaat inta ayadu inay tawqiifi taho sidaa uu ku degay khilaaf kama taagna laakiin suwarka ayaa lagu hadlayaa sida ay u kala horey hadda u qoran yihiin musxafka cumaaniga ayuu ku yimid misaamaya sida xooga badanna maya waa tawqiifi weliba cardu lakhiir lijibriil cala rasuul nabiga markuu jibriil u bandhigay cardigu u dambeeyey weeye midkan hadda maaratay tartiibkan sidan hadda noogu taalla sidaa weeyaan baqara iyo aali cimra ayuu in badan isku qaban jiray nabiga calayh isalaatu wasalaam inay tawqiifi taad garanaysaa uma ftataxa nisaa suuratu nisaa ayuu haddana nabiga bilaabay waa ragcaddii koobaad oo faqara'aha waa aqriyey waa lixdan jir sala allahu calayh waaalih wasalam maxabada iyo jeceelka iyo cibaadada wuxuu nabigu u qabo iyo ilaahay subxaanau wa tacaala qur-aanka iyo hor istaagiisaasi maxabada uu qabo iyo hilowgaas iyo jacaylkiisaas iyo xanuunka oo dhanba dhaafinaya waxaad jeceshahay waad u taagnaani muddo badan warkaasoo sheeko meesha lala istaago wixii laba saa saddex saa taagaaad arkaysaa wamasha waa ku daalanagas amin dambaa laisgarani laakiin markay salaad iyo cibaado noqoto waa artay sida dirba loo daalaya marka nabiga calayhi salaam baqaro intuu dhammeeyey ayuu haddana waa laba jus iyo taqriiban xisb wax u dhow ayuu nabiga calayh salaau wasalaam annisa bilaabay haddana faqara'ahaa suuratu nisana waa dhammeeyey uma iftataxa aala cimraana aala cimraan buu soo bilaabay haddana faqara'ahaa aala cimraanna dhammee waa shan juz iyo ziyaado waay shan juz iyo wax cisi ku dhow soo intaasuu nabiga calayh salaatu wasalaam hal ragcad ku akrinayaa waxaa lasdhihi karaa markaas shan waa dedejinaya yani boorku si fiican buu u dedejiyey maalmihii asdhihi karaa maya u fiirsa yaqra'u wuu akrinayaa mutarasila asagoo tartiibinayo tartiib ayuu akrinayaa xaraf walbaba xaqiisii iyo kelima walba xaqeedii buu marinayaa iyo khushuuc iyo tadabur ayuu ku akhrinayaa meel looma ordaayo ma socdo idaa marra waxaa kaaga dar idaa marra biaaya hadduu soo maro aayad fiiha tasbiixun tasbiix ku sugan tahay aayad tasbiix iyo tacdiimu rabbi ilaahay weynayntiisa tasbiixiisa ku saabsan hadduu soo maro sabaxa subxaana allah oo kale ayuu dhahayaa waidaa mara bisu'aal aayad su'aal iyo duco iyo ka hadlayso hadduu soo marana sacala ilaahay buu weydiisanayaa salaadda gudaheedu ilahay baryi waa baryotabi waidaa mara bitacawudin aayad ilaahay lagaga magangalaya wax ilahay laga magangalo cadaab iyo naar iyo lacanad iyo hadduu soo maro tacawada ilahay buu ka mahangeli acuudu bilah allahuma inaa nacuudu bika allahuma ajirna uma rakaca kadib buu rukuucaya nabiga sala allah alay wasalam intaa waa ku daba taagan yahay xudayfa radi allahu canhu oo ku daba mintiday waa ku daba mintiday kama harin uma rakaca markaasuu rukuucay fajacala wuxuu guda galay hadduu rukuucay yaquul uu leeyahay subxaana rabbiya alcadiim ayuu leeyahay waxaa nasahan oo ceeb iyo dhaliir oo dhanba ay ka fog tahay oo sifaadkiisa o dhanba ay dhammaystiran yihiin rabbi rabbigeeya alcadiimu weynaa fa kaana rukuucu rukuucdiisa waxay noqotay naxwan wax u dhow min qiyaamii intuu taagnaa intuu taagnaa wax u dhow haddana rukuucsan yihi uma qaala wuxuu yidhi samica allahu liman xamida rukuucdii buu ka kacay uma qaama waa istaagay dawiilan in buu taagnaa qariiban wax u dhow mimaa rakaca intuu rukuucay ayuu ayaguna taagnaa oo dikri akrinaayey uma kadib buu sajada sujuuday faqaala wuxuu yidhi sujuudiisii subxaana rabbiy alaclaa waxaa nasahan oo ceeb iyo dhaweer ay ka fog tahay oo kaamil oo dhammaystiran rabbii alaclaa sarreeyey sujuuddii rabbi alaclaa baa loo doortay rukuucdiina subxaana rabbi alcadiim ayaa loo doortay tacdiimka iyo weynaynta rukuucda yay maaratay u taagan tahay sujuudduna waxaa weeyaan in ilaahay laga hufo laga nasaho wax allaala wixii dhaliil iyo hooseyn ah allihii sarreeyeyna la yihahdo cadamo loo qiro rabbi alaclaa culuwi loo qiro rabbii alaclaa wajhi dhulka haddaad saartay oo nabigana uu yidhi aqrabu maa yakuunu lcabdu fii rabbi wa wasaajid markuu sujuudsan yabu addoonka rabbiga ugu dhow yahay qurbigaasi dhowaanshahaasii waxaa fasiraaya ducadan rabbi alaclaa in maarata qurbigaasi uu yahay qabuulka iyo cibaadada iyo muxuu aha dhowaanshahaas ee laakiin ilaahay uu sarreeyo oo khalqigiisa o dhanba ka sarreeya marka mar walbaba waa qaacida meel sare markaad maraysana tacdiimintii ilahay baad ku dhawaaqi sida allahu akbar oo kale meel hooseese markaad maraysana tasbiix baad la imaano subxaanalla baad dhihaysaa subxaanallah baad dhihaysaa oo markaad meel buura fuulayso ama gaarigii diyaaradda ay kacdo kacayso subxaana allah baa la leeyahay waxaa la leeyahay allahu akbar baa la leeyahay allahu akbar liannahu koraynta iyo sarraynta iyo waxaasoo dhan eed aragtay ilaahay baa wax walbaba ka weyn oo ka sarreeya haddii aad meel hoobanayso oo tog iyo ka hoobanaysa ama guri goradaa ka hoobanaysana subxaan allah baad leedahayoo wax allaala wixii hooseeyo o dhanba ilahay waa ka nasahanya waa ka fog yahay ilahay waa ka nasahan yahay hooseyn shaqa kuma leh fa sujuuduhu sujuuddiisii waxay noqotay qariiban mid u dhow min qiyaamihi intuu taagnaa wax dhan oo ama u dhow ayuu sujuudsanaa nabiga calayh salaam oo subxaana rabbiya laclaa uu lahaa qaala fii xadiidi jariir min aziyaada jariir waxaa ku daray ziyaado faqaala samica allahu liman xamida rabbanaa laka alxamd rabbana laka alxamdu kama bilaabine samica allahu baa ka horraysay waxadaana cuثmaan bin abi shayba waisxaaq bin ibrahim kilaahumaa can jariir qaala cuثmaan xadaana jariir can acmash an abi wail qaal qaala cabdullahi wuxuu yidhi cabdullahi bin mascuudna waa kaa sagana sallaytu waxaan tukaday maca rasuuli nabiga calayh salaam faadaala waa dheereeyey qiradii xataa hamamtu waxaan hamiyey oon qalbigayga ku soo dhacay biamrin saw wax xuma qalbiga kusoo dhacay wax xuma qalbiga kusoo dhacay qaala wuxuu yidhi qiila waxaa lagu yidhi cabdulahi bn mascuud wamaa hamamta bihi oo maxaad hamisay waxa xun ee kuga soo dhacay doontay ee laakiin aanad ku dhaqaaqin muxuu yahay qaala hamamtu waxaan hamiya an ajlisa inaan iska fadhiisto walaa dacaw nabiga aan ka tago sala allah caleh wasalam siduu qolada u dheereeyeyba waxaan damca yidhi maka goosataaba ayaa ay qabatay waana arrin xun haddii nabi maxamed baan ku daba tukanayaa waan ka goostay wax isqabanaysa ma aha ilaah baa badbaadiyey kamuuna goosanin laakiin waa daalay oo salaaddii baa la dheeraatay iyo qiradii baa la dheeraatay salaadii inuu nabiga si u tukanaya khilaafana ugu diiday fadhigaa u bannaan laakiin siduu nabigu u tukaday calayh salaam isaagahay buu raacsan yahy nabigaa ka weynaa ibnu mascuud dhallinyar u ah loo fiiriya nabiga sala allah aleh wasalam wamaca dalika nabiga calayhi salaatu wasalaam waa taagan yahay ilaa ay lugihiisii nabiga barbararaan ayuu gaahay heerkaasuu gaahay oo loo naxay loo naxay oo layihi nabi allo waasee dambigaa hore kii dambe waaba ilahi kuu dhaafay maxaa sidan iskugu dhibaysaa afalaa akuunu cabdan shakuura wy nabi nuux oo kale inahu kaana cabdan shakuura nabi nuux calayh salaam marka waxaa addoon shukin badan miyaana noqonayn hadduu ilahay dembigay hore kii damba dhaafay darajadiisii iyo nabi rasuul khayru khalqillah iga dhigay waxaasoo nicama maxay kaaga baahan tahay shukri shukrigaasina kusii ziyaadaysaa ilahayna kugu sugaaya waxadaanaahu ismaaciil bn khaliil wasuwayd bn saciid can caliy bni mushirin can axmed bn hada islam mila baabu maa ruwiya wixii la wariyay fii man naama qofka saaxda allayla habeenkii waa idil ajmac dhammaantiis xataa asbaxa ilaa waagi baryi asbaxada maanta waxaa loo jeedaa xataa faatat isub salaadda subax baa tagtaybu salaadda subax baa ka tagtay hurdaduu saaxdayba waagi baad bariye waxaa loo jeedaa salaadda baa ka tagtay waa qofka la canaananayo wa ilaa qofkii salaadda subax tukada salaatuleyl maxaa u tukan waday kuma canaana xadaana cumaan bin abi shayba qaala waisxaaq bin ibraahiim qaala cumaan xadaana jariir can mansuur wa can riwaayil can cabdillahi qaal dukira cinda rasuuli illah nabiga agtiisa waxaa lagu sheegay calayhi salaam rajulu nin baa la sheegay naama leylatan habeen saaxday xataa asbaxa ilaa ay waagi bariyay qoraxdii ka soo baxday salaadii subax ay ka tagtay qaala wuxuuhi daaka rajulu kaa waa nin baala shaydaanu shaydaan baa kaadiyey fii udunayhi labadiisa dhagood aw qaala fii udunihi shaydaan baa dhegta kaga kaadiyey markaa shaydaanka dhegta duu kaga kaadiyey salaaddii subax waxba kama maqal aadaankii ma maqal qiradii ma maqal salaaddii baa ka tagtay baa loo wadaa salaaddii baa ka tagtay midka way midka la eedeynaayo ee lagu xanaananayo ilaa hadduu salaadda subax haduu tuko jamaaca ku tukado fa huwa fii dimat illaahi baa dhihi ilahay dimadiisa iyo cahdigiisa iyo magantiisiibuu ku jiraa ballantii ilahay uu ku jiraa subxaana wa tacaala wixii ilaahay yabohada waa la imaaday waxadaanaa qutayba binu saciid markaa shayaanku waa kaadiyaa shaydaanku waa kaadiyaa daayib oo waa soo har dantuu ku kaadayna sankana maxaa layidhi isagna maxaa layidhi ani soo fiiriyo ya shaydaanku habeenkii wuxuu baryi khayshuumka barya isagku baryi markaasuu nabig wuxuu amray in la sandaarsado oo hiif la iska dhoofo amray nabig alayh isalaatu wasalaam marka tasallud buu ku leeyahay saamayn buu ku leeyahay shaydaanku badanka bini aadamka waa dhex oo shaqwaa ku salladan yahy waa ku salladan yahay gacmihii maxaa layidhi fa inuu laa yadri ayna baatat yadda gacantiisa meeshii barya ah, ma og ma haydaan baa leeleefay ma haydaan baa lama yaqaano gamaha marka meeluu ku gelin karaa meeluu kuu gelinaya qadaadkiiu xuri baa layidhi waa soo socotaa waxaasoo dhan waxaa wey shaydaanku uu kaa howldhigan shaquu kaa dhiganaya aayad kursiga aad akrisayba lagu yar ninka akhristaaba ku yar badbaadi oo xadgudub intaa ka weyn iyo dhibaato intaa ka weyn buuba geysan lahaaba haddayna aayad kursiga ahayn oo la xirsi xidhanin waxadaana qutayba bnu saciid qaala xadaana leh can uqayl can zuhri can caliy bni xusein ana xusein ibnu caliy xadaahu can caliy bin abi aalib radi allahu canhu ana nabi sala allah alay wasalam dharaqah cali buu ku guuray iyo wa faadimata gabadhii faadimaheed ee nabiga uu dhalay cali ay wada joogeen faqaala wuxuu ku yidhi alaa tusalluun war miyaana tukanayn salaatuleylka iyo witirka ka kaca faqultu waxaani yaa rasuul allah cali baa jawaabay rasuul allahu inamaa anfusuna naftaanadu biyadillahi bay ku sugantahay marka waa addaliil bilmaqaadiir maqaadiirta iyo qadarka oo la daliishado marka hay laga tegay ama lagu dhacay ama xaalad markaa taagan qadar looma daliishan karo laakiin wax dhacay oo laga soo gudbay oo walwal iyo muru kugu haya waad dhihi kartaa qadar allahu maa shaa facal ilaahay baa qadaray wuxuu ilaahay iska hora waa dhacay waad dhihi kartaa inu laysa fi nawmi tafiid waa nabi hurdada xadgudub ma aha laakiin halka markaa taagan tahay lagu kicinaayo inaad tidhaahdo daliishato ma ahee waa inaad kacdo ood wixii markaasi kula siban aad la imaato saas wey marka qadarka lama deliishan karo shay markaasi lagu jiro iyo wax soo socda midnaba laakiin wixii dhacay ayaad u daliishan kartaa qadarki ilahay baa dhacay qadarkii ilahay dhacay walidaalika nabiyullaahi aadam iyo nabiyullaahi muusa yaa dooday muusa dooda bilaabay oo dandaasiga bilaabay oo nabi aadamba wuxuu yidhi adaa sababa nagu ahaa adduunyadan aan tagnay iyo dhibaatadan iyo waxaan la kulanay jannadii macaanadan ku jiray ee adi aad laguu abuuray ee laguu daayadiy hooyaday adaa sababta iskala geed baad u cuntay markaasuu muuse nabi aadamna wuxuu yidhi intaa la abuuray ka hor oo xataa tawraadu ka sii horraysay looxul maxfuud kusii sii qoreen soo kuma qoreen wacasaa aadamu rabbahu faqawa aadam wax lasii sii qoray soo ma wax hadduu dhacay annagoon ka toobad keenay oo rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lana watarxamna lakuunana khaasiriin waa ka soo hoyday wax ilaahay iga dhaafay oon ka toobad keenay marka towbadii lala imaaday oo la dhaafay wixiina tegey maqaadiirtiiba hadda soo hadlay qadar baad u haysataa wey marka qadar baad u haysataa wax laga soo gudbay mafruuqu minhu laga soo hoydo laga soo tabadka laga soo noqday yaad i haysataa markaasuu nabigu wuxuu yihi faxaja aadamu muusa aadam baa xujadii iyo gartii yeeshay oo muuse ka gar helay taasuu laakiin qofka markaa waxa uu ku dhex jira adduun ilahay aa qadaray taqsiirka iyo gaabinta mar walba ku dhacayo qadar ilaahay weeye doqon ilaahay garanaysa maxaa la yidhi doqon ilaahay garanayso ubadooda looma dhibto ubada waa bahal laga sameeyo katiidka iyo bocorkii laga sameeyo oo eh, biyaha lagu shubto waxyadoo dhagax dhagax u dhac way jabaysaa marka marka horeba haddii meel fiican la dhigi waayo oo loo bartay bahdiraada iyo dayacadda qofkan uu yahay qof iska bahluulah oo waxbaba aan xasturinba uu yahay mar walba rawaasi haddii qadara loo man shaa facadu kuleeyahay waa la edbin walidaalika cumar radi allahu canhu nin tuugaha loo keenay waxaday markaasaa markii la keenay gacanta hala jaro maraatigii maxkamaddii usoo gudubtay ayaa wuxuu yidhi amiir muminiinow qadar ilahay baa dhacay ah, ilahay baa qadaray buu qadar ilahay baa dhacay saasaa waxa u samay annagana qadarka ilahay baan kugu goonaynaa bi gacantaada qadar ilaahay ayaana gacantaada u jareynaa buu oon annagana waabasannahay marka waxaa la talamusay ninkaa inuu xeelaysanayo oo rabo maqaadiirta ku gabo berrina xad uu isleeyahy taa way waxa laga hadlaayo wax tagay keliya meehee xeelad laga baqaayo inuu wixii sii wado ayaa loo jaraya markaas warkiisi lagu dabagediyey ayb marka caliy bin abi aalib hadalkaasu ku hadlay radi allahu canhu arda faidaa shaa markuu ilahay doonaa yabcaana bacaana waana soo markuu ilahay doona nu soo kaxay waan soo kaxayna fansarafa rasuulu llah nabiga calayh salaam waa gadoomay xiina qultu lahu dalik hadalkaa markaan idhi cali ka sheekaynayo nabigii waa jeedsaday uma samictuhu waxaan maqlay wahuwa mudbirun asagoo sii jeeda yadribu asagoo garaacaya fakidahu bowdadiis asagoo halkaa bowdada nabiga cala slam bowdadiisa asaga iska garaacaya dhawaaqi baan maqlay wahuwa yaquul asagoo leh wa kaana alinsaanu akara shayin jadala insaanku wuxuu noqday wax la arko waxa ugu dood badan ayuu noqday oo hadalkaasi dirba uu si toosa la soo booday cali radia allahu canhu salaadii loo toosiyey inuu shaydaanka iska naaro adkaarta akhristo soo kacay ahayd markaa hadalkaasi de markaa meesha kuma jirin xadaanaa camru naaqid wazuhayr bnu xarb qaala qaala camr wuxuu yihi xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can abi zinaad can nacraj can abi hurayrata yamliqu bihi nabiya sala allah alay wasalam yacqidush qaala nabigu wuxuu yidhi yamliqu bihi nabiya aad ka garanaysaa waa marfuuc xadiidka nabiga wuxuu yidhi yacqidu shaydaanu shaydaanku wuxuu guntaayaa wuxuu gunti calaa kaafiyati ra'si axadikum axadkiin madaxiisa madaxaasi qalaadkeeda meesha jeegada ah, jeegadaasuu yuu ka guntaayaa sixir oo dhan shaydaan baa laga bartay mubta wamaa kafara sulaymaan walaakina shayaaiina kafaruu yucallimuuna annaasa sixra sixirka shaydaanka iyo jinnigaa laga keenay marka adoo hurdu ku sixir uu ku sixrayaa nafaahaad weeye nafaahaad ayuu ilaahay ku tilmaamay waxbuu afuufayaa kuwa eh, nafaataat fi lcuqad jinniga macallin u ah kuwa sixirka iyo waxaa sameeya wax gudgunte waxaa la orda waxaa asaga ah sixirka isticmaala jinni iyo shaydaan baa macallin u ah midka ay aadaayaan ee dadku ay aadaana sixirka wax ka soo qaadqaataanna shaydaan buu yuu u khidmaynayaa oo u shaqaynayaa qur-aanka ilaahay buu beeniyey kitaabka ilahay buu beeniyey waa gaal gaaloobay markaasuu shaydaanku danihiisa u fulinaya ma dhici karto saaxir baan ahay muslimna waan ahay wax dhici kara ma gaal waxa u tagaayeen raacayana camalkooda waa baabi'iyeen salaadoodina waa baabi'iyeen waxay rabaanna gaari maayaan walaa yuflixu saaxiru xayu ataa falax iyo liibaan ma helayaan falax iyo liibaan heli mahayaan maaqaanta haweenkiiba hadda laga hadlaa qaar ka mida un kolley qaar wanaagsan oo iimaanla waa jiraa ee badane qaar ka mida iimaanka ka baxay baa jira iimaanka tagay oo baabkaa ku fadinaysan warka waa istalayaao waa soo batay marka kuwa noocaas oo kale haddii la iktishaafo in la saafiyo wey dee wax xukun sharci oo la marin karo hadda ma hayn oo maxkamad sharcia ah ma hayn marka waxay rabeenna ma helaan oo inuu ninkiiba ka waasho ama maah markii dambe ayadiiba lagu furo reerkiiba ku burburo ama ayadoo siirka u kusoo noqday waalato bela ku dhacdo marka walaa yuflixu saaxiru xaytu hataawa shaydaankii marka waxaa weeyaan sixirkanu isticmaali qofkii hurday ayuu ka faa'idaysanaya intaad hurday adkaanaad akhrisanaynin ayuu kaa faa'idaysan yacqidu shaydaanu wuxuu gunti calaa kaafiyati ra'si axadikum axadkiin madaxiisa halkaa masgaxgaraadka ayuu ka guntaayaa alaaa cuqadin saddex guntumood bu ku dhufan idaa naama qofku saxdo saddex weeyaan hal iyo laba iyo ku kaftoy maayo bikulli cuqdatin guntin kasta yadribu wuxuu ku shaabadayni calayka korkaada waxaa ahaaday alayka ilzim alayka kor ilzim alaykada macna ilzim leylan habeen laazim dawilan dheer haddii alaykada leylanta leylanta haddii la nasfiyo haddii ka layrun baa soo aroortay calayka korkaada waxaa ahaadee layrun habeen dawiilan dheer baa ahaadee farqud jiif fayda saas ku shaabadaynaya shaabadaasu ku dhufan maskaxdu u gelin ka dhaadhicin habeen dheer baad joogtaa waagi ma baryin wadaadkaa aadaamaayo aadaanka hore wuxuu aadaamaayo ka dambe waa khaldamay ilaa akhiir waxaasuu ku akrinaya markaasuu deena shaabad ku dhufan fayda tayqada markuu tooso qofkii muslimka ahaa indhaha kala qaado oo ogaado waxaan wax u akrinayo inuu shaydaan yahay fadakarallah ilahay u xuso xuska ilahayna wuxuu ka bilaaban alxamdu lilahi aladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nushuur laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu cala kulli shayin qadiir aayaadkii suuratu ali cimraan tobanka u dambaysay kuwaasoo dhan ba dikrigii bay ka mid yihiin fadakar allah ilaahay hadduu xuso in xallad waxaa furmaysa cuqdatun guntin saddexdii mawada furmaayaan midbaa guntinay ee furmaysa ilan sixir adag buu qofka sixray waidaa tawadara hadduu weysaystana in xallad wax uu santaas loo weysaysto in xallad canu waxaa furmaysa cuqdataana labo labada waxaa laga wadaa yani cuqda aaniya tii labaad iyo tii hore marka laisku daray cuqdataan isku noqdeen baa la wadaa ee ma aha labaa markaa furmi dambe ma aha tii hore yaa lagu daray fa idaa salla hadduu tukadana incaqadat ilcuqad guultimihii o dhan baa wada furmaya tii u dambaysaa furmi haddii qofkii shaydaankii marka sixirkiisa ilaahay ka bixiyey falkiisa o dhanba uu ka baxay fa aslaxa wuxuu waa beriisan nashiidan isagoo fahmaysan dayiba nafsi naftiisa ay udgoon tahay oo wanaagsan tahay ayuu imanaya qofka salaad subax tukanay jamaca kuu tukanay maalintawna jamaacada ay dhaafto ama salaada subax ay dhaafto isku maaha iyo maalintuu tukado waa nashasan waa fahmaysan yahay wailaa haddii uu ka kici waayo shaydaanki uu ku fadhiisto oo uu ka kici waayo oo aadaankii iyo salaaddii uu kiciddeeda wixi o dhan ba kari waayo asbaxa waa barisan khabiifa nafsi naftiisao xun kaslaan uu wahsisan yahay isagoo wahsisan hurdadii uu rabayn waxba uma tarin wahsi iyo qarow iyo balaada ku dhacday asagoo cajisanoo daallan calajihda ayuu haddaw soo kacaya oo jaw leh oo dhareer iyo qashin leh baabu istixbaabi salaati naafila salaada sunnada ah waxaa sunno ah qofku inuu fii beytihi gurigiisa ku tukado wa jawaasiha fi lmasjid masjidkana waa banaanta in lagu tukado laakiin qaar sunnada ka mida ah guriga gee in guriga la geeyo maxaa laga helaya waxaa laga heli kow albaraka fi lbeyt gurigii baraka ilahay kusoo dejinaya khayr iyo sakiina iyo xasilooni iyo malaa'igta soo xaadirta iyo raxmadda ilahay baa guriga imaanaysa laba waxaa weeyaan tacliim bay u noqon awlaadda iyo maxaba ciyaalka yanyankaa hadday arkaan waalidkii oo salaad ku tukanaya guriga waa aragtay way tukanaya tukanayaan rukuucaya la rukuucayaan way la sujuudayaan wuxuu aqrinaya akhrinayaan waa ku tababarayaana way ku albanayaan waa middaas midda labaad wey oo ayadana faa'iidadaasi ayaa ku jirta inaan marka gurigii uunan qubuur noqonin oo lagu cibaadaysto oo raxmaddii wax laga siiyo taasaa markaa loola jeedaa ama faradka masaajida xadaana moxamed bn muhana qaal xadaana yaxya can ubaydillaahi qaala ahbaranii naafic an ibni cumara can inabiy sala allah alay wasalam qaal ijcaluu yeela min salaatikum salaadiinna qaarkeed fii buyuutikum guryihiinna walaa tattakiduuha ha yeelina guryihii qubuuran ha yeelina qubuur ha yeelina hadda waxaa loo jeeda ay kal qubuuri baa loo wadaa ee guryaha qubura ka dhigan inaad sida daahirka la dhaho guryaha aad dhisateen ha isku xawaalina bay noqonaysaa lafdiga sida daahirkiisa laakin waxaa loo jeeda xadiidkaad fahmaysaa oo siyaaqiisa walaa tattakiiduu ha ka dhigina qubuura kalqubuuri qubuur laguma cibaadaysto salaadna laguma dhex tukado qof qabri ku jira ma cibaadaysto marka qabri aan lagu cibaadaysanin oo kale guriga ha ka dhiginow qala xadaana ibn muana qala xadaana cabdilwahaab akhbarna ayuu can naaficin can ibni cumar can nabiy sala allah alay wasalam qaala salluu tukana fii buyuutikum guryihiinna walaa tattakiduuha qubuurna ha ka salaadaha sunnada ee la tukado qaar jamaaca loo loo sunneeyaayoo jamaacada fiican oo shacaa'ir baa la yidhaahdaa salaatulciidka salaatulkusuufka salaatulistisqaha salaadaha noocaasa salaatu taraawiix jamaacada fadli badan masaajida in lagula tukado dadka iyo meel iskugu imaanayaan ama salaadaha kale ee rawaatibta ee ka horreeya ama ka dambeeya salaada faradka iyo kuwa mulaqa iyo salaatuleylka iyo guryaha ku fiican qaala xaddaana abubakr bin abi shayba wa abu kurayb qaala waxay xaddaana abu mucaawiyata can nacmash can abi sufyaan can jaabir qaal qaala rasuulu lahi sala allah alay slam nabiga wuxuu yidhi idaa qadaa axadukum usalaata axadkiin salaada hadduu ku tukado faradka fii masjidihi falyajcal libaytihi gurigiisana nasiiba qayba ka siiya min salaati nasiib masaajidka laftigiisa ku tukan karta salaadaha sunnada ee raacsan oo waa ku tukaday nabiga calayh salaam laakiin guriga ha qadanin guriga ha qadanin salaatuleelkii sii haddaad maarata witrka kutuko ku tukan karta ku tuko salaadihii maarata rawaatibtaha qaar wax ka sii gurigiyaa la qadinin gurigiyaa la qadinin oo khayrkii iyo wax ka siiya fain allaha ilaahi jaacilu wuxuu yeelaya xadiidka u fiirso fii beytii gurigiisa qofkaasi min salaatihi salaadiisii uu ku tukaday khayran khayr buu u gelinay khayr iyo baraka khayrka asagaa wax la soo koobi kara maaha wax la magacaabay oo waxyaba la yidhi maaha waa khayr dhinac kasta dhinac kasta oo khayra ayaad gurigaada ilaahay uu kuu gelinaya xadaana cabdulahi bn baraad alashcariy wmuxamed bn cala abu quray qaala xadaana abu usama xama can burayd can abi burdata can abi musa alashcari can inabi sal allah alay wasalam qaala maalu lbeyt ladii gurigii yudkarullah ilaahay lagu xusaayo fiihi gudihiisa guriga ilaahay lagu xuso tilmaantiisu iyo walbaytladii guriga laa yudkarullah ilahay aan lagu xusayn fiihi gudihiisa maalu lxayi qof nool iyo walmayita qof dhintay bay isku mid yihiin qof dhintay iyo qof nool oo kale ayay la mid yihiin oo guriga ilaahay lagu xusaayo sida qof nool oo xayi oo nafciyo faa'iido leh ayuu la mid yahay aan lagu yahay lagu xusinna qof dhintay oo bakti oo kalow qal xadana qutayba bnu saciidin qal xadana yacquub huwa bn cabdiraxman alqaariyu can suhayl bni abi saalixin can abihi abi saalix samaan can abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaal laa tajcaluu buyuutakum guryihiina ha yeelina maqaabira sida qubuur oo kalea ka dhigina qubuur laguma tukado kii dhintayna kuma tukanaayo kuwa noonnoola qabri baan tegay oon kusoo dhex tukani ma banaana in lagu soo dhex tukado qubuurta salaada lala aado shirki iyo gaalnimo iyo waxay keenaysaa in cibaadatlwatan ayay noqonaysaa in qubuurta salaadaha lala aado oo xaggooda wax la moodo ina shaydaana shaydaanku yanfiru waa cararaa min albayt aladii gurigii tuqra'u fiihi suurat lbaqara suurat lbaqara guriga lagu aqriyo shaydaanku waa ka carari suuradihii kale lama sheegin ogow suuradihii kale lama sheegin baqara la yidhi marka fawaaidda ay leedahay iyo siday suuradaha kale oga fadli badan tahay bayna kuu tusaysaa qofkii ku aqriya maxaa la yidhi ina shaydaana yanfiru wuxuu ka cararayaa min albayt aladii tuqra'u lagu aqriyo tusmacu lama dhihin uga wada tusmacu cajal baan gashanoo caawo dhan baa baqaro guriga ka daaraani ku heli ina shaydaana yanfuru min albeyt ah, tuqra'u baa layidhi guriga la akrinayo liannahu samaaca qur-aanka oo la dhegaysta ajir baa laga heliya tabaab iyo fiicniya baraka waa leedahay laakiin haddee qiraa ma aha qiraa ma aha waa xikaayatu sawt xikaayatu sawt wey walaad laga hore wax akriyey sawtkiisa oo la xikaayeenayo o lasoo celcelinayo weeyaan hadda waxba lama akrinin xaddaana maxamed almuhana alcanas abu muusa qaal xadaana maxamed bnu jacfar qaal xadaana cabdulahi bnu saciidin qaal xadaana salim abu nadar mawlaa cumar bn cubaydilaahi can busr bni saciid can zayd bni haabitin qaal hadduuna qofka suurat lbaqara aqoonin ka warran gurigana u raba baqara lagu akhriya layihi wadaad haw yeedha marka u akri hadhaho suurat baqara igu akri hadhaho isagana waxba yun wadaadkaa shardhisanin oo xoole iyo waxba uma shardisanin haddii wax loo hadiyeeyoo la siiyo isagoo weydiisanin waa qaadan kara waa u bannaanta laakiin suurat lbaqara markastoo uu akriyaba waa sanadmuradii iyo bishii iyo hibladii iyo arbacadii oo deen waxsa shardigaas inuu gala ma fiicna qur-aanka cibaado iyo ikhlaas iyo alla lagu dhowaado ayaa lagu talagalay iyo ummadda in lagu nafciyo faa'ido lagu gaadhsiiyo ee in lagu mufawadoodo oo muqaabil shardi lagaga dhigo shardi maaha arrinta sax maaha sax maaha can zayd binu haabitin qaal ixtajara rasuulu nabiga calayhi salaam baa qowladaystay xujayratan qowlad yar bikhasafatin laga sameeyey darin aw xasiirin darin waa iskumide geedaha timirta allaamahooda ayaa waxaa laga dhabi jiray o laga samayn jiray darin iyo jaambi iyo marka jaambidii noocaas ama dariintii noocaasee yuuna ama gelihii ayuu nabiga alai slam intu masaajidka la galo ayuu saa usoo qalloocin jiray qolahaan buu ka samaysan jiray sutru ka dhigan jiray waa dhexgeli jiray nabiga calayh salaatu wasalaam si dadka iyo muuqaalkooda iyo mashquulkooda ooga soo gaabsado nabiga ala salaam markaa arrintaa waa sameeyey hadduu masjidku waasac yahay ictikaaf iyo ramadaan la yahay caliil keenaynin maalintii eh, habeenkii iyo marka cidlada tahay saa la yeelo waxba dhimale nabiga habeenkii usaa yeeli jiray maalintiina waa goglan jiray sida xadiid kusoo aroortay maalintiina waa goglan jiray habeenkiina waa qowlad buu ka dhigan jiray fakharaja rasuulu llahi baa soo baxay calayh salaam yusallii fiiha isagoo kudhex tukanay soo baa soo baa markaas kudhex tukanay qaala fatataaca ilayhi rijaal rag baa tataaca bmanaa alaba baa loo jeeda rag baa dalbada raadiyey ilayhi nabiga rijaalun baa raadiyey xaaladda nabiga la raba mar walba socdo wajaa-uu way imaadeen yusalluuna iyagoo tukan hadday arkeen isagoo tukan bisalaatii bay ku xidheen qaala uma jaa-uu leylatan habeen kale faxadaruu waa soo xaadaray intii in ka badan wa abaa rasuulullah canhu baa ka haray nabiga calay salaam waa kadib dhacay habeenkii afaraad wey xalaa soo marray xadiidka habeenkii afaraad habeen koobaad waa la tukaday waa sii bateen kii labaad kii saddexaad haweenka afraad ma soo bixin qaala falam yaruj ilayhim yakhruj ilayhim oma soo bixin farafacuu aswaatahum sawdkoodii bay kor u qaadeenoo waxasharuu albaaba albaabihii bay nabiga calayh salaam albaabkiisii yay quruux ku tuurtuureenoo nabiga calayh salaam inuu halmaamay ama mashquulo bay u maleelayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka arrintaasna saxaabadu ijtihaadkaasa la imaadeen waana ku khaldameen waxa dhagaxa ay ku tuurtuurayaan gurigiisa waa muxamed ala rasuulka sala allah aleh wasalam rasuulkeena moxameda calayhi salaatu wasalaam in sawdkiisa laga kormariyo sawdka ama kor loogu qaada ayaaba la diidaoo la yidhi kuwa dhawaaqaya walaal xujaraad ka qayliaya intooda badan waxba ma garanayaan aqli iyo waxgarasho malaba lagu canaantay marka inay dhagaxtuura ugu sii daraan arrintaa ayada ah wuxuu ahaa ijtihaad ay ku qaldameen walidaalika nabiga asagoo cadhaysan uu soo baxay fakharaja ilayhim rasuululah nabiga calayh salaam baa u soo baxay muuqdada asagoo cadhaysan oo la cadhaysiiyey faqaala lahum rasuululah wuxuu ku yidhi calayh salaam maa zaala bikum xaalkiinna kama zuulin sariicukum sarcadiinna saad samaynayseen iyo wixii aad bulaan iyo buuq iyo qururaxdaadin waan maqlaayay xataa dalantu ilaa aan u maleeyey annahu sayuktabu in la farad yeeli doono salaatulaylka calaykum korkiina in farad badan inaga dhigaan ka baqay buyi lanna waa isku ilzaamiseen inuu allada inagu ilzaamiyaa ka baqay facalaykum bisalaa darow salaada laazima fii buyuutikum guryihiina ku laazima oo ku tukada fa ina khayra salaati lmar'i qofka salaadiisa waxaa ugu khayr badan fii beytihi guriga inuu ku tukado ila salaata almaktuuba salaada faradka mooyeen salaada faradkae la farad yeela mooyeene sunnada waxaa fiican in guryaha lagu tukado qaar laga siiye waxadaana moxamed bnu xaatim qaal xadaana bahs ibnu xakiim xadaana wuhay ibnu khaalid xadaana muusa ibn cuqba qaala samictu abaanada can busr bni saciidin can zayd bni haabitin radi allahu canhu an nabiya sala allah aleh wasalam ittakhada xujratan fi lmasjid masaajidkii buu qowlo ka samaystay min xasiirin dariin laga sameeyey fasalla waa tukaday rasuulullah nabiga calayh salaatu wasalaam fiiha layaaliya habeenuu ku tukaday xata ijtamaca ilayhi nnaas dad baa u soo aruuray ilakana dhaxwa wasaada fiihi walow kutiba calaykum inin lagu farad yeelaa ka baqay haddiina lagu farad yeelana maa qumtum bihi omayna qumteen shantii salaadood baa dadka ku adag maxaad u malaynaysaa salaatuleyl iyo salaataraawiix iyo salaatulwitr kow toban ragcadood habeen walba joogtaa ah, oo mayna qunteen hadhow hadee ka tegid wax waajibood ka tagtaa maa imaan laheyd markaa lama rabo in waxyaalaha qaar laisku adkeeyo oo qofku uu isku kallifo ma bannaano takliifka waxaa ka imaanaysaa inaad wixii markaan aad imaan wada hadhow kugu adkaato ayaa imaanaysa waa diiday marka nabiga alai slam wuxuu yii wixii marka loo sheego qofka inuu waxba uunan hadal ka keenin aqrac binu xaabisa wuxuu yidhi markuu nabigu yidhi ayuha naas in allaha qad farada calaykum xaja faxuju xaj ilahay ugu faradiyaya xajiya iyo aqrab min axaabi smucuuda fii kulli caami ya rasuul allah ma sanad walba sanad walba miyaan xajinayna waa ka aamus waa ku celiyey waa ku aamus halkaasuu nabiga alay salam low qultu nacam lawajabat walama stadactum buu yidhi haddaan dhaho haa way inugu waajibayaan sanad walba inaad xajisaan maynan karteenna ee waxaan ad kari kartaan oo ku gaaftoona su-aasha ilaaliya baabu fadiilat alcamali daa'im camalka daa'imka ah min qiyaami leyl ahaataya salaatuleyl iyo waqayrihi wixii kaloo camaloo khayra oo la daa'imo fadliga uu leeyahay shay khayra hadduu qofka uu bilaabo inuuna ka tegin baa fiicanoo inuu daa'imaa fiican waxaa la yidhi qaliilun daa'im khayrun min kaiirin munqatic wax yar oo la daa'imo yaa ka khayr badan wax badan oo intaad maalin la imaata ama haween la timaada aad ka tagto wax yaroo daa'imtaa ka fiican xadaana moxamed bn muhana qaal xadaana cabdulwahaab yani aqafiyu weyaan qaal xadaana cubaydullah can saciid bin abi saciid can abi salamata bn cabdiraxmaan can caaisha annaha qaalat waxay tihi kaana lirasuuli illah nabiga waxaa u sugnaa xasiirun darin wa kaana yuxajiruhu xujro iyo qowlad buu ka dhigan jiray min alleyli habeenkii fa yusallii fii waa ku dhex tukan jiray maalintiina waa boglan jiray fajacala naasu dadkiiba waxay gudagaleen yusaluuna inay ku xidhanayaan bisalaatihi nabiga salaadiisa wayabsuduu waa fidsan jiray gogashaasi binahaari maalintiina waa soo aruuray dad faqaala wuxuu nabigu yidhi salaadiisa wax buu soo baxay habeenka afraad waa diiday inuu soo baxo yaa ayuha naasu dadu calaykum min alacmaal acmaasha waxaad laasimtaan maa tudiiquuna waxaad kari kartaan waxaad kari kartoon culays kugu ahayn aayar la imow sunnada hadday tahay fa in allaha ilaahay laa yamalu ma noogo xataa tamallu ilaa ka noogtaan marka waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ma noogayo inaga noogidayn oo kale sifo ilaahay subxaanah wa tacala isku tilmaamay hadday tahay sida yaamuruuha kamaa jaada laakiin waxaan qiraynaa inayna sifaadeena malalka iyo cajiska iyo kasriga iyo daalka iyo futuurka aadamaha ilahay waa ka nasahan yahay subxaana waa ka nasahan yahay waina axaba alacmaal qaarkood waxay ku fasireen laa yucaamurukum mucaamalata almaal qof noogay mucaamiladiis inagula mucaamili mahayo wuxuu ina sii jiray inaga goy mahayo ilaa idinka waa ka tagtaan waina axaba alacmaal camal wuxuu leeyahay uu jeceliyo ila allahi maa duumima calayhi wixii la daa'imo wainqalla haba yaraadee haba yaraadee saddex ragcadood cishaha ma tukatay labadii ragcadood ma israacisay muxuu ahaa salaada raacsanaa guriga ma tagtay saddex ragcadood haddaad tukato witirkaada iyo salaatuleelkaada waa lagu qorayaa laba ragcadood ma tukatay ragcadna waad ku khatinta witir baad oga dhigta intaa haddaadda intaa ka fiican inaad habeenkaad muxaadare iyo wadiiyo kitaab intaad dhegaysato adoo xamaasaysan guriga intaad tagto aad nisfuleel soo jeedo habeenka dambana saacad kadibna aaba ka tagto taa waa laga fiican yahay waxaad daa'imi karta naftaada ku maarata ilaali ha ka tegin wa kaana aalu muxamadin nabi maxamed eelkiisa sala allah aleh wasalam waxay ahaayeen hadalka waxaa wadata caaisha radi allahu canha naftirkeedaba ka mid aheede idaa camiluu camalan hadday camal sameeyaan abatuuhu way sugi jireen oo hadyigii nabiga qaateen camalkay bilaabaan sida nabi oo kale kamida tegi jireen sida nabiga raaci jireen xadana maxamed bn muana qaal xadana maxamed bn jacfar qaal xadana shucba saciid bn ibraahim anahu samica abaa salamata yuxadid can caaisha ana rasuula allah nabiga calayh salam su waxaa la weydiiyey ayulcamali camal la sameeya kayba axabu ila allah ilahay ugu jecel yahay ilan ilahay acmaasha waa kala jecel yahay axabu waa la yidhi miduu jecelyahay miduu kasii jecelyahay baa jira qaala wuxuu yidhi adwamuhu midkuu la daa'imo inqalla haba yaraadee waxa la daa'imuu ilahay jecelyahay haba yaraadee qaala xadaana hayr xadaana hayr bn xab isxaaq bn ibrahim qala hayr xadaana jariir can mansuur can ibrahim can calqama qaala sa'altu uma almu'miniina caaisha waxaan su'aalay su'aal qaalad waxay tihi qaala qultu waxaan ku idhi yaa uma almu'miniin kayfa sideeduu kaana ahaa camalu rasuuli illahi rasuulka ilah camalkiisa sala allah alay wasalam camalkii nabiga see ahaan jira qaala wuxuu hal kaana ma wuxuu ahaa yakhusu kii khasisa oo gaar yeela shayan min alayaam wax maalmaha ka mida ah oo cibaado uu ku khasisi jiray ma jirtaa nabiga calayi salaam qaala waxay tahi laa maya inuu bisha ramadaan oo kale sideenoo kale uu bisha ramadaan keliya uu salaatuleyl tukanayo salaatulwitr iyo taraawiix bilaha kalena laska aamuso iska joogo kama dhici jiray nabiga calayi salaam kaana camaluhu camalkiisa wuxuu ahaa diima mid la daaimo labiyo tobanka biloodba salaatuleilka witrka waa tukanay sal allahu aleyh waali wasalam ictikaaf iyo qira'atu lqur'aan iyo dadaal kale ramadaan la gaaro waa lagu sii ziyaadin jiray laakiin salaatuleilka iyo ramadaana walaa fii kayrihi waa kaa soo maray caaisha ole radi allahu canha waa daa'imi jiray waayukum kiineeba yastadiicu kara maa kaana rasuulullah wuxuu nabiga ahaa calayhi salaam yastadiicu kii kara caaisha saasay leedahay yaa kari kara awooddii nabiga uu lahaa iyo sabirkuu lahaa iyo yaqiintuu lahaa iyo maxabaduu u qabay cibaadada iyo daacada axadka la imaan karaa waa kuma waa in laysku dayaa oo wixii lagala imaan karo wax daa'imi karto qofku wuxuu daa'imi karo waa inuu la imaadaa gaar ahaan witirka aan laga tegin cishaha marka la tukado guryaha in laga saxo salaad subax ugu horayso sax maaha witirku waa sunna mu'akada qaar ahlucilmiga kamid ah waxay qabaan waajib abu xaniifaba kamida ah raximahu llah witirku waa waajib buu qabaa bacda riwaayad baa ku soo daahirkooda laakiin jumhuur haddaan qaadana xataa waa sunna mu'akada xataa axmed bin xambal raximah llah wuxuu dhihi jiray laa yatruku lwitra ilaa rajulu suu qof xun unbaa ka taga witirka qaarkood waxay dhihi jireen witirka qofka haddii la ogaado inuu ka tago makhraati ma noqonayo cadaaladiisii iyo toosnaantiisi istiqaamadiisi dhaawac baa gaahay halkaasay gaarsiiyeen xadana ibnu numayr qaal xadaana abi xadaana sacd bnu saciid ahbarana qaasi bn muxamed can caaisha qaalad waxay tiri qaala rasuulu lahi sala allah alay slam wuxuu yidhi axabu lacmaali ila allah camal ilahay wuxuu ugu jecelya tacaala adwamuha midka la daa'imo waa in qallaha yaraade haba yaraadee qaal wa kaanat caaisha waxay idaa camilat alcamala camal hadday samayso laazimadu way laazimi jirta ahlubeytka la sheegayo babu amru man nacasa qofkii lulmooda fii salaatii salaaddii siduu lulmooday aw istacjama waxaa ku adkaaday oo sidii saxdeed inuu u akhriyaba intay ka leexday si cajami ah oo tamtamo ahoon loo baahnayn uu ku akhriyay calayhi korkiisa alqur'aan qur'aankii ayaa ku adkaaday akhrintiisii oo xarabkiisii waa qaban waaye hurdo darteed aw dikra dikrigii baa ku adkaaday bian yarquda inuu saaxda la amraya iska saaxo haddii hurdada ay salaatuleelka tukanaysay aad dhaqaajin ama qirada qur-aankaad akrinooda dhaqaajin weydo intaad ishabaari laheed waxaan loo jeedan aad samayn laheed iska salaaxo markaad nashaado ood fahmaysatana salaaddii cibaadada bilow loo jeedaa oo yaqcadama ha fadhiista xataa yadhaba canu daalik ka tago hordada ilaa ka tagto fadhigaa meesha aad joogtood ka irbadalood meel kala tagto wejigood biyo ku shubato dhaqato waxyaalo badan baa jiro hordada iskaga fududayn karto adoo lilmoonayo carabkiiba dhaqaajinla inaad isku kallifta ma aha xadadana abubakr bin abi shayba qaala xadadana ibn culaya xadaanii zuhayr bn xarbi qal xadana ismaaciil can cabdilcaziiz bn suhayr can anas bni maalikin qaal dakhala rasuulu llahi masjida sala allahu alayh waalih wasalam masaajid buu soo galay wa xablun xarig mamduudun la taagay bayna saariyatayn laba tiiroo masaajidka tiirashiisa ka mida yaa xarig ku xidhan yahayba faqaala nabigaa wuxuu yidhi maa haada muxuu yahay xarigga meesha ku xidhan ila masjidka waxaan lagu aqoon haddii la keeno waa laisweydiini muxuu yahay xarigga qaaluu waxay dhaheen lizaynaba zaynabaa iska leh tusallii way tukataa zaynaba faidaa kasirad markay noogto y daasho oo amase fatarad ay noogto amase kadhii way qabsataa say u tukanaysa u tukanaysa mararka qaar intay daasho ayay cuskataa ay ku dhegtaa halkaasay gaari faqaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi xulluuhu fura xarigga halla furo liyusallii axadukum ha tukado nashaaqow intuu nashiid yahay intuu fahmaysan yahay faidaa kasira hadduu noogo oo fatara uu daalo qacadda ha iska fadhiisto anoo daalan baan dhaqaaqi oo bishidda qaniini sala sunaahan saas kuu kallifi hadhow deena wixii weydo nafti ka har kaba tagtaa imaan wa xadiidi zuhayr falyaqcud ha fadhiista buu nabiga alayh salaam xorasho ma jirto wa la yihahdo intaad xooga leeda cibaadayso kadibna iska fadhiiso waxadaanah shaybaan bin faruuqa qaal xadaana cabdwaarifi an cabdilcasiiz can anas bin maali can nabi bimidrihi xadaani xarmala bin yaxya wamaxamed bin salamata almuraadi qaala waxay dahay xadana ibn wahbin cabdullaahi can yunas ibni yaziid can ibn shahaabin qaal aqbaranii curwa bnu zubayr ana caaisha zawja nabiy sala allah aleh wasalama caaisha ahbaratu waxay u warantay curwe ana alxawlaa alxawlaa binta tuwaytin ibnu xabiib bnu asad bin cabdilcuza gabadhaa la yihahdo saxaabiyada radiallahu canha marad bihaa caaishay soo martay gurigeedii wa cindahaa agteedana caaisha waxaa jooga rasuululahi sala allah aleh wasalam faqultu waxaan idhi caaisha waxay leedahay gabadhii soo martay bay tacliiqisay nabiga alay slam u sheegaysaa haadihi xawlaa bintu tuwayd nabi allow gabadhan xawla bintu tuwayd weeye wazacamuu dadku waxay sheegayaanoo ku sheekaystaan annaha laa tanaamu leyl inaan habeenkii saaxamin oo quraad iyo salaatuleyl habeenkao dhan mugtoo jeedo tana lagu sheekaysta oo madiina ku shacbaxday faqaala rasuulu wuxuu yihi sala allah alay wasalam axsanta miyuu yidhi miyuu ammaanay maya laa tanaamu lleyl miyaa tiri waa tacajub calaama tacajub baa laa tanaamu leyl ah habeenoo dhan masaaxato ah lama ogolo khuduu min alcamali camalka waxaad qaadataan maa tutiiquuna waxaad kari kartaan waxaad kari karto qof habeenoo dhan baan soo jeedi maxaa ku xigi doona waxaa ku xigi doona waa xanuunsaday iyo waan daalay iyo xubnahaygiiyo jidhkaygiibaa baaba'ay ina linafsika calayka xaqa naftu xaq bay kugu leedahay walixaynika calayka xaqa indhihii way daciifayaan jirkii baa daciifaya marka waxaa la rabaa saaca wa saaca inaad mar cibaadaysato mar nashaado ayaa la rabaa ila hadda qofku intuu kari waayo daalo cajiis ama da buu noqon doonaayo dhallinyaronimada nashaadka waa ka tegi doonaa sidii cabdullaahi bin camar bin caas markii la yidhi warka oo sidii loo soo wada leeday habeenaya ma e, siyaamu yowmin waifaaru yowmin maalina soon maalina afar markuu duqoobay buu calacalaya oo leeya laytanii facaltu nasiixata rasuuli lahi sal slam maxuu saman waaye markaasuu shan iyo toban bel intuu afuro oo isku xigta iyo shan iyo toban bel isku xigtana soomi jir shan iyo toban bel isku xigtu soomi shan iyo toban beri buu dano afuri oo xogo uu soo celinaya nafaqadiisii waxaasoo dhan maxaa keenay wazacamuu anaha laa tanaamu leyl habeenkoo dhan nabigu wuxuu yidhi khuduu min alcamali maa tudiiquun fa wallahi baan ku dhaartay marka ifraad iyo tafriid labadaba lama ogolo inaad sidii baktigii qofka u oo salaatuleyla witr wax utirtadan uuna jirin faradku inuu maarata ku luudo taa sax maaha in uu xadka gudbo hadhow deen wuxuun wey doonin uu imaadana ayaduna waa lagaa reebayaa shareecadeenu dhaxdaasa ku jirtaa xadgudub iyo mubaalaqana lama rabo iyo huluw laa taqru fii diinikum wey tafriid iyo taqsiir iyo gaabina lama rabo aad safka gadaal taagnaato ood mutaakhir noqoto fa wallahi waa ku dhaartaye laa yasamu allah ilahay ma nooga xataa tasamu ilaa ka noogtaan xadaana abubakr bin abi shayba abu kurayb qaala waxay dheheen xadaana abu usama an hishaam bin curbataxa xadaana zuhayr bin xarb lafdula xadaana yaxya bnu saciid can hishaam qaala akhbaranii abi can aisha qaalat dakhala waxaa soo galay calaya rasuulullah nabiga calayh salaam baa ii soo galay wa cindii imraa haweenayda agteeda joogtay faqaala wuxuu yidhi man haadihi waa tuwa middan daabiga nabiga cala slam saasuu ahaa gurigiisaa la joogaa soo maaha qofka imaada waa su su'aal jira haween hadday tahay ata waa tuma man haadihi waa in laiska ogaado wey waxaa dhici karta habro sinta soo qabsaday oo afuufaya reerkii oo guryihii duminaya inay yihiin baa dhici karta way jiraan haween noocaas oo kale way jiraan danta ay u imaadeen waxay kusii dardarayaan waxaan loo baahneen danteeda intay gudatamina noqoto shib tirahdo way adagta kuwa badan haweenka ka mida guryo dumiya la dhahaa guryo dumiya markaas in laiska ogaado man haadihi waa tuma tu la yaqaana hadday noqoto guriga markaa waa laga fiijinaya cagamudhax baa laga saari <clears throat> guriga waa laga bixinaya man haadihi baa nabi ala slam yii faqultu waxaa i imraa waa haweeney waa ammaantay kuwii xumaamaha laa tanaamu ma seexato tusalli o dhan bay tukataa qaala calaykum min alcamali camalka waxaad la imaataan maa tudiiquuna waxaad daa'imi kartaan wallahi baan ku dhaartay laa yamalullah ilaahay ma noogo xataa tamalu ilaad ka noogtaan amalkii iyo ajirkii iyo tabaabkii ilahay waayna siinaya adiga inaad ka tagto wa kaana axaba diini diini cibaado waxaa loogu jecelaya ilayhi ila allah maa daawama calayhi saaxibuhu qofka wuxuu daa'imo haddaad xisibkaada qur-aanka daa'imto wardigaada kooban salaada subax ama salaada maqrib ama salaabaha gadaashooda iska daa'imto ka fiicanta oo ku fiicanta wa fii xadiidi abi usaamata annaha imra'atun bani asad bay gabaree bani asada qabiil xadaana abubakr bn abi shayba xadaana cabdulahi bn numayr xa xadaana ibn numayr xadaana abi xa xadaana abu kurayb xadaana abu usamata jamiica an hisham bn curwata xa xadaana qutayba bn saciid oo lafdu lah can malik bn anas can hisham bn curwata can abi can caaisha radi allahu canha ana nabiya sala allah alay wasalam qaal idaa nacasa axadukum axadkiin hadduu lulmoodo fi salaati salaada gudaheedii qiradii iyo akhrintii iyo salaaddii tukanaayay muddo haddii uu joogayba hurdaa kusoo degtay falyarkud ha iska saacdo xataa yadhaba canu noom ilaa hurdada ay ka tagto fain axadakum axadkiin idaa sallaa markuu tukanayo huwa naacis asagoo lulmoon asagoo lulmoonaayo hadduu salaa tukado lacalla waxaa dhici yadhabu inuu tago yastakfir ama uu damco yastakfiru inuu ilaahay istikfaar iyo dembidhaaf weydiisa is yidhaahdo yastakfiru bimacnaa yadcu baa la jeedaa inuu ducaysa maago oo fayasuba uu caayo nafsa naftiisa habaaro naftiisaba lacanad iyo habaar iyo afkiisa asagoo is oo islacanado yaaba dhici kartee oo wax xun وxadثna محamed بن rاkع qال xadثna cبدالرزاq xadثna mcmر عن hmام بن منبه qال hذا ma xadثna abu هurيرة عن محaمد رasuل الlahi slى الله عليه وسلم وذakر أxاadiiثa minha وqاal qاla rasuul الlahi slى الله عليه وسلم wuxuu yidhi إida qaama أxadكم min الleyl axadkiin hadduu habeenkii kaco faاstacjama الqur'an qur'aankii carabiga ahaa ee fasiixa ahaa yaa cajami ku noqday bkuli maqaamin maqaal likuli maqaamin maqaam ku ahri gudihiisa nabiga waa ku ahrin jiray salaatuleilka qur-aanka qiraadu ku ahrin jiray salaaddu inaad tukanayso qur-aanna ahrinayso afdal waa sii fiicanta waa sii fiican tahay wa qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi idaa qaama axadukum min alleyli fastacjama alqur'aan qur-aankii baa ku adkaaday baa loo jeedaa haddii markaad soo jeeday si u akrinaysay adoo hurbaysan oo carabkaadii uu dhacdhacaayo oo adkaaday qallafay wax cajami oo la fahmi karin oon saxayn baad ku hadli calaa lisaanihi baa cajab ku noqday falam yadri uu garanba waayo maa yaquulu wuxuu leeyahay falyadajic haska saaxdo ayuu nabiga calayh isalaatu wasalaam xadiidkan waa kulaakama fi bukhaari iqra'u lqur'aana ma ikhtalafa bihi quluubukum faida ikhtalaftum faquumuu canhu qur-aanka inta qalbigiinna iyo nashaadkiinna uu joogo naftiinna u dumaysa ahriya haddii ay iskhilaaftaan adiga carabkaana iskhilaafay ka kaca buu nabiga sala allah aleh wasalam alaa axadi tafaasiil hada alxadiid wey wallahu aclam bilahi towfiiq wsal allah wslm la nabiyina mxamedi wala alih wsaxbi ajmaciin